alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waaalih wsaxbi ajmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacala faslu wlama dacaa salى اllahu عalيyh waslm ilى اllahi caza wajal istajaaba lahu cibaad اllahi min kuli qabiila fakana xaa'iza qasbi sabqihim sidiiq اlumma waxaynu ku soo jiray muqadimadii dheereeda ku saabsanayd asiyar wاlmagaazi hadyuhu salى اllahu عalayh wasalam fi اlbucuuثi wاsaraaya wاlmagaazi muqadimo dheer oo khusaysa ninkii diintan qaata in la dhibayo oo adduunka lagu dhibayo aakharana uu dheef iyo wanaag badan helahayo ayaa inoo dambaysay iyo in laabudda ay tahay fi اdunyaa min adan wa tacabin wa alam ninkii xataa gaalnimo doortay iyo xumaan in gaalnimada lagu dhibi doono oo axad maanta dhib ka badbaadi uusan jirin ayuu sheekhu ka soo hadlay waxaa soo la soo gebagabeeyey muqadimaadkii ku saabsanaa saddex iyo tobankii jihaad afar ku aadan naftaada laba shaydaanka ku aadan iyo afar ku aadan gaaladii munaafiqiinta iyo saddex ku aadan dalamada iyo buqaada iyo qutaacu turuqi wixii la halmaala faslun walamaa daca markuu ugu yeedhay suubanuhu ila اllahi caza wajal addacwatu ila اllahi biijmaci salafi salaf biijmaci salafi الsaalix waa maxay waa addacwatu ila kitaabihi wa ila sunati nabiyihi maxamed sal slm istajaaba allahu istajaaba lahu nabiga waxaa u hogaansamoo yeelay cibaad ullahi ilaahay addoomihiisi min kuli qabiilatin qoys kastoo carbeed ahaa fakaana xaa'isa qasbi sabqihim horumarka qorigiisa ninka koobay wuxuu ahaa qasabku waa qasabkan caadiga taqaanaan markay farduu baratamayaan ama tartamhayaan hadafka iyo meesha haayada ay ku socdaan baa la qutumin jiray laan qasaba ama qori laga taagi jiray faraska u horeeya u dheerayaana markaasi taaban jiray marka qasabu sabqigu waa sidaas asabquna waa horumarka qasabkuna waa laanta iyo muxuu ahaaye miiqa la taaga ama usha la qutonsho weeye ruuxii u horreeyey islaamka iyo dacwadii u horyeelay ee baaqa islaamka u hor qaatay sidiiqul umma ummaddan sidiiqeedii buu ahaa waa marka laga saaro nabi maxamed sal l slam qoyskiisa iyo gurigiisa waxa ka baxsan weeye laakiin xaqiiqada la ogyahay nabiga axad rumeeyey waxaa ugu horeeyey waraqatun nowfal baa ugu horreeyey awalu man aslama wa aamana bihi waa waraqatun nowfal bacdahu khadiija bintu khuwaylid baa ku xigtay bacdaha caliy bn abi aalibin saddexdaa marka laga tago ayaa waxaa loo gudbahayaa mxuu ahaay zayd bnu xaariiyo abubakar keebaa horeeyey iyo dagaalku noqonaya qoyskan reer maxamed ee nabiga xaaskiisi iyo wiilkuu soo korsada cali ahaa iyo mawlihiisu u xoreeye zayd ibnu ahaa iyo marka hawsha ay dhammaato iyo waraqami nowfal oo nabiga loobageeyeyba ay tiri khadiij ay ku tiri inaadeerow bal ninkayga hawshuu sheegaya ila eg oo asagu oday waayeeloo aqoon diineed lahaa khaasatan nasraaniyadda ayaa marka hadda qoyskaas marka laga taga khaarij an beyt اmustaفى ayuu abubakr u horeeyey xaqiiqadu sidaas wey laakiin culummadu waa isku riixaan masalada wa asbaquha kii ugu horeeyey ila islaami islaamka ugu horeeyey baa u hormaray wanaaggii iyo muxuuah meeshii loo tartamahayay abu bakr radi allahu tacaala canhu faaasarahu nabigu ku taageero ku xujo ugu gargaaray fii diin illahi diintiisa wa daca waa yeedho waa baaqay macahu maca rasuul ila allahi ilaahay ag diintiisu dadka ugu yeedha calaa basiiratin dacwa siriya oo markaa taagnayd ayuu abubakar markiiba bilaabay nin shariif ah oo magac kule tolkiibuu ahaa isla saacadiiba uu dhex galay saaxiibadii dadka ku xidhnaa alcashara almubasharuuna biljanna shan ka mida ayuu fii yowmin waaxid isu keeno islaamiyey sabab ugu noqday fastajaaba liabi bakar abi bakar waxaa ka yeelay u hoggaansamay dacwadiisii cumaan bni cafaan wa talxatu bnu cubaydillaah wa sacad ibni waqaas cabdiraxman bni cawf ba asaguna ka mid ahaa oo asna hawshaasi markiiba ay gaadhay waxaa ka mid ahaa alx mxuu ahaayey abu cubayda ayaa ka mid ahaa rag shan ah ama lixa casharada ka mida ah ayuu gacanta kusoo dhigay wa baadara waxaa degdegay alistijaabata lahu nabiga in laga yeelo dacwada iyo dhammaalka laga aqbalo waxaa u degdegtay sidiiqat nisa dumarka gabadha u khayr badnaydee ilaahay ugu rumayn badnayd khadiijatu bintu khuwaylidin wa min almufaaraqaat alcajiiba waxaa ka mid ah awalu man aslama markii waraqa laga taga de isagu ma islaamay nabiga niya saalixu la yimid oo mustaqbalka nabigu inuu rumayn doono ah haddii alla soo saaraa masalada marka laga tago nebi maxamed axadka ugu horeeye wuxuu ahaa khadiija bintu khuwaylid awalu man aslama min almuslimiin waa khadiija bintu khuwaylid awalu shahiidatin fi islaamna haweeney bay ahayd awalu man bushira biljannana haweeney bay ahayd marka islaamkan asaaskiisaba dumarkaaba qaybta libaax kaba qaatayba khadiija ugu horreeye ruux janno loogu bishaaray fii diin illaah ayada ugu horreysay haweeney ruux islaamada khadiija ugu horreysay dar ilaahay ruux loo dilo diintan loo dhiba muslimiinta dhexdoodana sumaya oo ummu camaar ibni yaasir baa u horreysay marka hawshu waxaa weeyaan hawl sahlan ma aha diintan dumar la-aan socon maysaba gaalladan waxay nugu tuhmayaan inaan dumarka riixnay oon hungool ku qabanay nagu haystaanba ayib <laughs> waa niman wareersan weeye ya waad maqanay sheekh cismaan waraqo baxdigiisii dib baan aan u tilmaamay oo <clears throat> wadaadda waxay leeyiin waa niya saalixa khilaafkaas waa tilmaamay marka waad yar seexateen bay la tahay khadiijatu bintu khuwaylidin wa qaamad waxay u istaagtay khadiijo biacbaai sidiiqiya acbaai sidiiqiya sadiiqnimadii yani sidiiq waa ruuxa rumaynta badan ee iimaanka uu dhabta ka yahay ee yaqiiniga ah ayaa la yihahdaa acbaa waa almashaqa jamcu cibin acbaa lagu jamciya waa culays markaad aad mabda'i qaadato mabda aad qaadatay mas-uuliyad buu u baahan yahay xil buu u baahan yahay hawl buu kaaga baahan yahay acbaagu marka waa jamcu cibcin waa ahiqlu walximlu weeye ayb ayay u istaagtay wa qaala laha nabigu wuxuu ku yidhi laqad khashiitu calaa nafsi khadiijo ilaahay subxaana wa tacaala axadu barakeeyey bay ahayd oo aad u caqli badan oo cilmi badan bay ahayd wuxuu ku yidhi nabigu maalin maalmaha ka mid ah, a markii loo yimid ee la camajuujiyey nabiga ee layidhi iqra ma ana biqaariin ee uu nabigu cabsaday wuxuu yihi khadiijoy waxaan u cabsaday naftaydan u cabsaday nabigu hawshaasi hawluu usuu diyaargaroobay iyo wuxuu filahayey ma ahayn ayib wuxuu sii ogaa ama uu la socday ama tadriijan lagu soo bilaabay ma ahayn hal mar unbaa loo yimid ru'ya lagu bilaabay iyo manaamaad in loogu yimaado kadibna si cayaanoo ka folkafola loogu yimid khadiiju ku yihi khadiijow inii araa dawa wa asmacu sawtan bu wa akhsha an akuuna majnuunan bu nabi sal slm dhawaq baan maqlaa nuur baan arkaa inaan waalan doonan umalayn bu nabiga dawal ku cusub weeye adoo iska socdo hadii lagu yeedho oo hadal kugu bilowdo nuur iyo efn un lagu tuso in junuun igu soo socdaan u malayn buu ku yihi khadiija markaas t maya ilaahay subxaanahu wa tacaala marnaba saa ku yeeli maayo waagii dambe hawshii baa socotana bishii uu ictikaafahayey ee kaaru xira uu ku jiray baa hawlo badan loola yimid oo qaabo badan wax loo tusay maalinkii dambe wuxuu ku tiri saaxiibka kuu yimaada ee wax kula hadla ee kuu dhawaaqa markuu ku yimaado ii sheeg waayahay baa laisku ogaa nabigu gurigiisa maalin joogaa jibriil amin barqina soo istaagay wuxuu ihi khadiijo waa ka saaxiibkay ma aragta waan arkaa kaalayba tiri nabi maxamedow dhabtayda kusoo fadhiiso booyada midigtooda ku fadhiistay ma aragtaaba tiri ninkii waan arkaa buuri xataa haddana bidixda ku fadhiiso bidixdoo nabiga ku fadhiistay ma aragtaa waan arkaa bal kaale sida ilmihii dhabtayda kusoo fadhiisa dhabtoo ku fadhiistay ma u jeedaa weli waa taagan yahay buuri gambadii iyo masarkii iyo xijaabkii qabday iska qaaday markaas dee ma aragtaa maya wuu cararaybu ma joogo ina haadaa lamalakun kariim bay tiri maa huwa bishayaan caqligeedu mogta waa firi wey waa allaa bixiya waxay rabtaa inay kala saarto ninkeeda muxameda waxa dhibahaya ee daba taagan ee wax u sheegahaya ma iyo shayaaiinba se waa malaa'ig ilaahay ayib imtixaan bay ka qaatay bidix fadhiiso waa fadhiista waalu waa taagan yahay jibriil mogta bidix in la fadhiisto waa nin iyo xaaskii dhibba ma jiro waa la joogi karaa midig fadhiista bidix fadhiiso dhabta ku fadhiiso waa iska jooga markay cawradeeda muujisay oo maryihii qaaday ila ajaanibtay cawra ka tay nabiga cawra kama ay maradii iska qaaday ijaabka jibriil khadka waa ka baxay khadka asaga marka waa ka baxay ma aragtaa maya ma arka waxay tihi waa malag kariim ah shayطaan ma aha ilaahina ku xumayn mahaye tartiibso jooja hawsha ayadaa mashruuc malafkaasay marka ururisay malafka noocaas markay waday waday oo uu gaaday xogow bay sii qaaday in adeerkeed oo oday waayeela oo nin degana oo diintana yaqaan ilma adeer runa ay yihiin bay hawsha u geysay marka caqligeeda hawshii xaaladda qabsatay malafkii ninkeedao dhan bay ururisay ayadoo intay imtixaani kartay bay imtixaantay kadib ruux naasixa oo saadiqoo qariib ah bay oola tagta rixim ah haweenaydu haween sahlan ma aha ayb waxaa laga qadanayaa dhibka kula soo darsee culayska ah ama mid diineed ha noqdo ama mid adduunya ha noqdee nimaad ku kalsoonta walaalka ama ahal ah inaad oola tagto haddii marka xanuunka uu kugu yimaado ama dhibka kugu dhaca la aamusto waxaa laga ya inu marad nafsiga ah kugu noqdo inaad ataa xanuun ka sheekayso waa lagu daawoobaa xanuun markuu kugu yimaado ama dhib inaad sheeg sheegto caafimaad wey ataa latukiisu haw naqaskaa kaa bixi waa neef dhabi waa yaad nasanaysaa qandhada koysaa kaa jabi haddaad laakiin cuq iskaga dhigto adugu kugu qarxaya hawsha ayada halis weeye xataa qolya hadda cilmi nafsiga wax ku daaweeyey dadka waxbaan la tilmaay ufurtay xafiisyaha u furtay intaan bay kuu sheegi kula talin sheekee bal ka warran gormalgu bilaabay kur wareejinhayaan saas yeel naqaskaas ku celinin wax daawo ay ku siin ma jirto oo quman waa un sheekadaas weeye marka hawsha khadiijo can caqlin wa cilmin ilaahay siiyey bay ku hadlaysaa nabigu markuu yidhi waqaala laqad khashiitu calaa nafsi naftaydaan u cabsaday khadiijoy faqaalat lahu waxay ku tiri abshir khayr sheego khayr rajee bay tiri fawallaahi laa yuqsiika allaahu abadan waaba dhaaratayba ilaahay marnaba ku hoojin mahayo tiro ku qaribi mahayo uma istadallad waxay daliishatay inuusan nabigu hoojina ilaahay hoojinaynin oo rabbi uusan dullaynaynin bimaa fiihi nabiga waxa ku jiro min asifaati tilmaama alfaadilati qiimo badan iyo walakhlaaqi dhaqama iyo washiyami caadooyina jamcu shiima waana caadada dhaqanka calى ana man kaana kadalika ninka dhaqanka laga helo nabiga agoonta masaakiinta qaraabada ballanta sidqiga runta shay kastoo ilaahay jecelyahibu dhaqan u lahaa sal slm marka ruuxa noocaasa ilaahay ma hoojiyo mana xumeeyo calىa ana man kaana kadalika laa yukhzaa abadan ruuxii sidaa inaan marnaba la hoojinaynin oon la dulaynaynin oon meel xumsa ku baxaynin bay caqligeed waa qiyaas saxiixa weyd wanaagga ninka iskale wanaag in lagu abaalmariyaa saxa xumaan ruuxu lagu og yahay waa in xumaan lagu abaalmarsho ayib laakiin ruuxu muxsanoo wanaagsan in dhibaato iyo dhib lagu abaalmariyo suuragal ma ah allahuma imtixaan yaroo lagaa qaadahaya mooye fa calimad waxay ogaatay bikamaali caqliha caqli badnideeda iyo wa fitratiha ilaahay qaabku ku abuuro weli aan isbedelin oon wax badan uusan gaadhin ana alacmaala saalixata camalka wanaagsan iyo walakhlaaqa dhaqamada alfaadilata baxsan ee heerka sare ah iyo washiyama macaadooyinka ashariifatu hufan tunaasibu waxay u qalantaa ashkaalaha min karaamat illaahi wa ta'yiidihi wa ixsaanihi idan caqliga wanaagsan akhlaaqda wanaagsan dhaqanka toosan caadooyinka qiimaha badan waxay u qalantaa wax qiimo badan in lagu abaalgudo weye tunaasibu waxay u qalantaa u dhigantaa weeye ashkaalaha ee waxyaabaha ashbaahaha wa amhaalaha wa nadaa'iraha baa loo jeedaa waطuyuulu calaa ashkaaliha taqacu waa kii la odhan jiray oo min karaamat illaahi ilaahay maamuuskiisa ah iyo wa ta'yiidi ilaahay gargaarkiisa ah iyo wa ixsaanihii ilaahay inuu samafalaa ruuxii fadligii wanaagga lahaa walaa tunaasibu dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ooma cunanto mana astaahisho alkhizya dullayn iyo walkhidlaana hiilola-aan iyo garabkaadoo laga baxo in lagu hoojiyo ama lagu ayaan daraysato munaasab oo aha wainamaa yunaasibuhu waxaa khiziga iyo khidlaanka u cunama ama ku haboon aldaaduha waxa la midka ah waa maxay dhaqan xuninkii leh oo ninku dulmi leh oo faajir ah oo beenaala oo khaa'ina oo khaashi ah oo khaalli ah oo goysa ah, oo agoonta dadkaasaa ah waxay mutaan weeye in lagu abaalmariyo ayagu khizi iyo ikhdilaan laakiin ruuxii saaxiibu fadli ah oo saaxibu khuluq wuxuu mutaa karaamiya tayid iyo ixsaan <clears throat> adaada marka laga hadlay waa adaad اlixsaani wاta'yiid maxaa maxay waa khidlaan iyo khizyi ama adaaduhaa fadaaishan loo akhlaaqda wanaagsan cagsigeeda ninka leh ayaa khizyi iyo khidlaan iskale wey saasaa loo jeeda faman rakabahu اllahu ilahay ruuxuu ku khalqay calى axsani الصifaati tilmaamo qaabka u fiican iyo kuwa u wanaagsan rabbuu ku khalqaye wa axsan اlakhlaaq dhaqan midka u qiimo badan iyo wlacmaal inama yaliiqu calى axsan اakhlaaqi waxsan acmaal ba loo jeeda inamaa yaliiqu bihi ninka waxa u qalma oo astahila karaamatu rabi inuu maamuso u sharfo wa itmaamu nicmati calayh galladiisa iyo nicmadiisa uu ku dhammaystiro waman rakabahu اllah ilaahay ruuxuu ku khalqay weeye ama uu ku dhisay calaa aqbax sifaat dhaqama kuwa u xun iyo wa aswa اlakhlaaq akhlaaq u liidata iyo walacmaal fal midka u liita inamaa yaliiqu bihi kan waxaa u cunaa maa yunaasibuha akhlaaqdan sayi'ada ah iyo sifaadkan mxuu ahay danii'ada ah waxay u cunabaya khizi iyo khudlaan iyo dulli iyo bahdil ah wbihada alcaql wasidiiqatu istaxaqat an yursila ilayha rabuha bisalaami minhu maca rasuulayhi jibriila wa muxamadin sal l slam marka asidiiqa oo khadiijo ah caqligan qiimaha badan labada shay ee isu cunantay ishaleeshiinaya alashbah wاnadaa'ir xukumka ay leeyihiin bay siisay nin xun wuxuu lahaa bay siisay axad wanaagsan wuxuu astaahilay bay siisay kamaal اlcaqli wاlfitray ku keentay iyo ilaahay subxaanaه wa tacala towfiiq min allah ayib haweeneyda aan caqliga badnayn wayba ku warinaysaa ma saas ahaa alla hoogaysan yaray maxaa daawo xaggeen adaayay wayba wala hoogaysaaba haweeneydu haweeney degan oo sabuuro ah caqiilo ah wax fahmaysa inay noqotaa la rabaa dhibkii la keenay tukhafif mxuu ahaaye alacbaa wاlahqaala wاlaxmaala can zawjiha kala qayb qadanaysa miisaaman marka hore hadee mxuu ah la xulaaye baashu iska iman mayso marka la soociya la xulaa wabihada alcaql caqligan asagaa wasidiiqatu istaxaqad waxay mudatay khadiijo ya ya ah, cafwan iyo wsidiiqiya iimaankan wey cafwan <coughs> istaxaqad iimaankan ay la ay durba khayrka u degdegtay iyo caqliga kaamilka ah bay xuku mudatay istaxaqad an yursila ilayha rabuha bisalaam aduu nabigu qaari xiraa jooga yo a barqina raashiin iyo biyo usoo qaaday suubana sal slam jibriil baa nabiga u sheegay jibriilow nabi maxamedow khadiija soo socota oo soo macaha inaaun fiihi idaamun aw طacaamun aw sharaab markay ku soo gaadho aniga igu salaan rabbigeed baana salaam salaanta gaadhsii markay nabiga u timid baa salaanta loo sheegay uguna bishaarale bibeytin fi ljanna laa sakhaba fiih ayib beyt jannada ku yaalla oon buuq iyo qayla lahayn oo jawaahir iyo dahab iyo qasab laga sameeyey ugu bishaare ayib markay nabiga u timid alaabta dhigtay oo salaantay ba nabiga u bishaareey caqligeeda fiir hadda iyo looma sheegin waxay tihi ina allaha huwa wa calaa jibriil asalaam wa calayka asalaam waraxmat ullahi baa ku tegay yani khadiija baabkeedu baab gooni ah wey ayib aayibaatu liayibiin w hawsha maogtahay ma aha hawl sahlan ma ah waxay tihi in allah huwa salaam ilaahay asagaa nabadgelyoa asagaaba keena wayo oo ilaahay la salaami mahayo ayib ilan asalaama waa ducaa ila aafada iyo dhibka rabbi inuu kaa qaado wey nabadda iyo caafimaadka iyo ladnaanta allahba bixiyaba markii ilaahay asagaa nabadgelyoaba in allah huwa salaam bay tiri laakiin waa cadaad jibriil addoon weeye asalaam jibriil allaha nabadgeliyay asagu adiga nabi maxameda iyo salaanta ii soo gudbiyey xaq baad leedahay wacalayka asalaam waraxmat ullah ilaahay oy tilmaantu badnaa ku sheegtay ku ammaantay jibriil oo fariin wadaa oy salaantay nabi maxamed oo soo gudbiya oy salaantay yani caqligoodu banaanku yeelay khadiija hawsheeda hawl saalan ma ah ayib xadiidkana asalkiisu fi saxiixayn buu ku jira garanaysaan hadi waxay mudatay marka caqligaas iyo iimaanka degdega iyo wanaagga in rabbi subxaanahu wa tacaala min fowqi sabci samaawaat inuu ka soo salaamo an yursila ilayha rabaha bisalaam buu usoo diray minhu min allah maca rasuulayhi labadiisa rasuul buuna soo raaciyey jibriila wa muxamed calayhi salaatu wasalaam wbaadara ilى اslaami faslu wabaadara ilى اlislaami caliy bn abi aalib islaamka waxaa u degdegay cali bn aalib baa u degdegay wa kaana bna amaan siniin sideed jir buu ahaa toban buu jiraa toban jir buu ahaa waa asaxu اlaqwaal sagaal buu jirayna waa qowl asna aan tabar yarayn sideedda waa laga xoog badan yahay sida loo badan yahay ama waa sagaal sanuu jiray oo ilaa tamaami tisci siniin casharadana u xoog badan xayu aladila wاlnuquul tobanka yaa u xoog badan ibnu isxaaq baana soo saaray bisanadin xasan sanad ahar ah inuu markaa cali jiray toban sano uu jiray markuu nabiga rumaynayo wa qiila waxaa la yidhi akara min dalika intaa waa ka badnaoo toban buu jiray ama sagaalla waa la sheegay wa kaana cali wuxuu ah fii kafaalati rasuuli illaahi sal ly slam kafaaladii nebi maxamed buu ku jiray sanad abaar ba ay dhacday abu aalibna saaxiibu ciyaal buu ahaa iyuu ka fuday adeerkii ka qaaday akhadahu nabigaa qaaday wey cali min camihi abi aalibin buu ka qaaday icaanatan lahu kaalmayn asag uu kaalmayn oo uu taageerayey fii sanati maxlin ay fii sanati eh, mxuu ahay jadbin sanad abaareed sanad abaar ay dhacdo masaaib ay dhaceen ayuu adeerku u kaalmeeyo asagaa soo korsaday ayib wabaadara waxaa kaloo degdegay oo dacwada dhambaalka waa loo kala degdegaayey dacwada markuu nabigu la yimid muslimiin badan baa qaatay khaasatan sanadkii saddex sano hore dacwo siriya ahayd dadku waa yaraayeen dacwo siriya dadku islaama dad yar bay ahaayeenoon badnayn laakiin ashraaf iyo iyo niman magacle u badnaayeen dad yar oo mawaali ah ama addoommo ah ayaa ku biiray ayb laakiin dadka xilligaa islaama dacwa siriya waxay u badnaayeen akaabirag magacalay u badnaayeen laakiin dadkaa magaca leh dad muuqanaya ah maysan ahaynoo qurash ay dhibayso ama dhib loo geysano la arkaayo ama la sheegsheegaayo inta badan waxaa la sheegsheegi jiray ummaddu nimankan fuqarada ah ama addoommada ama mawaalida ee la baqdhabahayo ee quraysh wax ka difaaca uusan jirin ee meeh la wareejin ayaa tushka lagu qabtaa toddobaatan iyo dhowr baa islaamka ugu horeeyey oo ree qureysheed ah iyo reer maka labaatan iyo shan baa fuqara iyo mawaalika ah afartan iyo shanta kale ama kontonka kale waxay ahaayeen niman magac ku leh oo weliba reer bani makhsuum iyo ree bani hashim iyo ree bani cadiya ka dhashay zahraaniyiin iyo niman tamiimiyiin oo fara badan oon yarayn iyo waa badnaayeen xataa ree daa'if qaybaha islam ka qaatay khusaaciyiin qaybaha ka qaatay weliba xataa uu ku faafa iyagoo meel labaa la gaadhinba idan camr cabas sulami oo ka yimid miyig hore iyo xataa islaamka qaata isagoo mustakfi intuu nabigu u yimid marka inta la sheegsheega muuqata waa saxaabadii aan lahayn ahal iyo qoys iyo qabiil difaaca ayaa hawshooda muuqanaysa laakiin dadka kale waa badnaayeen wa baadara zayd bnu xaaria ayaa isaguna degdegay xibu rasuulilaah nabi maxamed kuu jecla ahaa wa kaana ghulaaman likhadiija zayd bnu xaaria isaguna islaamku u degdegay wuxuuna u ahaa ghulaam likhadiija fawahabathu lirasuuli اllaah rasuulkii ilaahay bay u hebaysay lama tazawajaha zayd bnu xaarita asalkiisii khadiija iska lahayd ayib nin carbeed oo quraysh mxuu ahaaye madax bannaan oo wuxuu ahaa aan addoon ahayn laakiin dhaqanka carbeed qabla islaam waa laisku duuli marka laisku duuli marka qoys kale oo carbeed oo ku duulay oo baaba'shay carruurtii lasoo qabtay la qafaashay buu ah makaa laga iibiyey marka khadiija soo iibsatay kadibna nabi maxamed baysisamo ku guursada kadib fawahbtu lrasuuli اlahi lama taزawajaha waqadima waxaa soo galoo yimid abuuhu wa camuhu fii fidaa'i wuu iska koray wiilkii zayd ahaa nin weyn buu noqday oo oday ah waa dambay waxay maqleen tolkii aabbihii adeerkii walaalkii baa yimid may cafwan adeerkii waxaa yimid iyo walaalkii riwaayaadka saxiixa ah markaasa jabala waa nin kusuma fi jaamic tirmidi nin loo jeeda asaga walaalka ibnu xaarisa ayuu adeerkii baa yimid waxay yidhaahdeen waxay maqleen in nabi zayd ibnu xaarisa uu jiro mako oo uu yahay addoon yahay oo la addoonsado markaasay maqleen markay yimaadeen wa aabuhu aabbihii baa soo galay wa cammuhu fii fidaa'ihi riwaayada camka iyo akhaa xoog badan ayb fasa'ala can اnabiy nabigay weydiiyeen oo waxaa lay nabi maxamed awe markaas masaajid ku jira faqiila huwa fi lmasjidi masjid ku jiraabaa ly suubanuhu fadakhala cala nabiga u galeen faqaala waxay idhaahdeen faqaala camkii adeerkii aabbihii yabna cabdilmualib waa yaqaana abtirkiisa yabna hishaan yabna haashim yabna sayidi qowmihi waxay dhaheen ina cabdilmualibow ina haashimow tolkii sayidkii wiil ku dhalayow antum ahlu xaram waxaa tira dad qurayshta ama reer bani haashim ama reer cabdilmualibba xaramka ilahay dadki joogay baa tihiin oo kacbada ah wa jiiraanhu dariski beytka ilaahay baa tihiin tafukuuna alcaaniya asiirka waad sii daysaan alcaani almaxbuus alasiir waabaad sii daysaanba idinku mid qabsataan iska badaaye dadka kale kay soo qabsadeen baabaad sii daysaan ood mxuu xarigga ka goysaan wa tucimuuna alasiir alasiirna waa maxbuuska laftirkiisu iyo alcaani isku mid weeye ji'naaka waxaan kuugu nimid fibninaa cindaka wiilka anagii ood haysato baan kuugu nimid aad famnun calayna nagu galladaysa ninkaan aad noo sidiisaa layidhi wa axsin noo samafal ilayna annaga xagga iyaga fii fidaa'ihi madax furashadiisa in la sii daayo qaalana wuxuu waman huwa wiilka aan haysto muxuu ahaa eed ka calacalaysa qaaluu zayd ibnu xaaria weeye anna aabihii baan ahay ninkana waa adeerkii kana waa alkii weye jabala ibnu xaaria faqaala rasul sl slm fahallaa hayra daalika gar aan taa ka ahayn mxuu aha mu kala baxnaa wey arrin aan kaa ka ahayn mu kala baxnaa nasi nagu soo wareeji waa go-aan cad maog tahay wiilku waa nin weyno hadda qaangaadoo baaliqia maan khiyaar iyo asagu ra'yigiisa siino intaan idinku yeedho maan dhaho ama aabbaha iyo adeerkay walaalkaa dooroo raac ama aniga maxameda ila joogo xor baa tahay maan khiyaarkiisa siina ninkan lama cutuubi kare fahallaa hayra dalika saas cadligu waa garsoorka sidaas wey yani fahallaa amran aw qadiyatan hayra dalika aan ahayn maad sheegtaan wey qaaluu wamaa huwa garta aan taa ka ahayn ka fiican maxay tahay qaala nab wuxuu hi adcuuhu wiilkan u yeedhahaya zayd ah faukhayirah aw fa ukhayiruhu waxaan dooransiin bayna inuu idinkiidan doorto iyo inaan aniga doorto fain ikhtaarakum fahwa lakum hadduu idin raac waa fasaxanya weliba waan tabiinayn waan sogootiy wuu idin raacahaya wain ikhtaaranii hadduu yidhahda nabigaan la joogina fawallaahi maa ana biladii akhtaaru calaa man ikhtaaranii axadan de waa lidnaana ma ogtahay nin adag ku doortay kuma rab lama rabo hawsha ayada waa gudnimo weeye nabigu wuxuu yidhi haduu idin doortan idinka reebi mahay weli waa idinku tabinay inad kusoo watin hadduu aniga doortana fawallaahi allaan ku dhaartay maa ana anugu ma ihi biladii midka akhtaaru dooranaya calaa man ruuxii doortay axadan axadkaa ka dooranaya ruux aniga doortay war marnaba mid yahay ma iibo laakiin wiilkii aan u yeedhno barta ha la istaajiyo idinkuna la hadla anuguna aan go-aanka u sheego hadduu idin raacana waa khayr iyo nabad hadduu ila joogna waa khayr iyo nabad waxay yidhaahdeen qad radatana qaalaha odaygii iyo wiilkii adeerkiiba waxay idhaahdeen qad radatana waxaad noo celisay ama nagu xukuntay cala annasafi cadaalad weeye annasafa waa garsoor nasafana waa la nasafna waa alcadlu dhexdhexaad weeye waa midaan annaga aan noo xaglinaynin adigana aan ku xaglinayn dhexdhexaad baad ku xukuntay wiilka hala dooransiiyo oo ninkuu raaco ha qaato waa gar iyo maxaa leeyahay meel laga maraan lahayn khayr wey wa axsanta waadna wanaajisay fii qadiyataka wa xukm fadacaahu nabiga u yidhi faqaala hal tacrifu haaulaa zaydow nimankan ma taqaanaa qaala nacam qaala man haada kani waa kuma nabigaa weydiiyey qaala haada abi wa haada cammi kanna waa adeerkay qaala nabig wuxuu ihi fa ana anuguna man qad calimta wa ra'ayta anuguna waxaa ninkaad ogtahay tahay amaad aragtay daris baynu ahayn wiil iyo aabihi baan isku nahay waa taqaanaa intaasaan wada joognay anna waa i taqaanaa waxaan gudo ama aan galo aabbaha iyo adeerka waalkaana waa kuwanaa wa carafta waxaad kalood garatay suxbatii laka qaab dhaqankan kuula dhaqmi jir waad garantay iyo saaxiibnimaday fakhtarnii aw khtarhuma ama aniga doolo ila joog ama aabbaha iyo adeerka raac war kooban wey war waan kugu rafaadsanaa waan kugu dhabaaba-ay adeerka baan raacda tirada adaa xor ah haddaad tirahdaa may adaan kula jin xor baa tahay waa gobonnimo taasi qaala zayd bn xaaria lafkiisu ilahay baa waafajiyey jabala waagidaba ka sheeken jiray wuuohan jir hadii aniga ilahay khayr lodu malin islaami lahaa jabala wiilki waalkii asaga zayd la dhashay ee la socod duqa adeerkii ah yaa wuxuu yidhi haddaan maalinkaa islaami lahaa la kuntu rubca alislaam buur laakiin ilah baan khayr ila dooninb waa danbu islaamay oo ka qoomay jabal ibnu xaaria marka wuxuu yihi khadiijo iyo nabi maxamed iyo cali baa iga horreeyey u keliya ninka afraad baa noqon lahaa ama khumus baa noqon lahaabu laakiin waxaa weeye ilah baan khayr ila doonin walaalkay baa iga caqli badnaabu khayr alla siiyo u ka mahadnaq jabala qaala wuxuu ma ana anugu m biladii akhtaaru calayka axada abada nabi maxamedo axad aadamaa weligay kugu doorsan mahayo axad aan kugu matalayo ama aan kugu dhigay nabi allow ma jiro intaan noolahay yaysaslugeyna aabbahi adeerkii aabbahi waa madsanya halka igu ogaadeen anta minii makaana alabi waalcam aniga nabi allo waxaad ii joogtaa adeerya aababa adaa jooga adaa ii ah faqaala labadii duq waxay yidhaahdeen duqey wayxaka yaa zayd war magacii jir zaydow atakhtaaru اlcubuudiyata cala alxoriya ma addoonsi iyo addoonnimaad ka doorato xornimo annagoo aan ku xorayno ood noqoto wiil la yaqaano inay hebel ood tolka ilmeerta dhex tagtood baroodintaan rabnaye ma hadda inaad nin hayrkaa u shaqayso dooratay waxbaa ka maqan wadaadduhu maogtahay ayb wacalaa abiika wacamika adeerka iyo aabbahabaad axad kale ka dooranaysa wacalaa ahli beytika qaala nacam buuli ahlu beytkii qaraabadaada ilma haa buu i waa hawshaas hawla i qasbay waa hawlaan anugu madaxayga maankay ku doortay qad ra'aytu waxaan arkay min hada arajuli oo nebi maxameda ah, shay-an baan ka arkay maa ana biladii akhtaaru caleyh axadan abada dhaqan iyo wanaag iyo ahlnimo iyo gobnimo ana aadamo kale ku arag baan ku arkay buui axad aadamna asaga ka dooran intaan noolahayb asagaasaa aabbahay adeerkay maca salaam kalwadii falamaa ra'aa rasuulu llaahi dalik nabigu markuu arrinkaa arkay zayd meeshu go-aanku qaatay indhaha saaray akhrajahu ila alxijir xijir ismaaciil buu geeyey xijir ismaaciil ayuu ola dhaqaaqay wayna joogaan duqi iyo adeerkiiba waa joogaan faqaala wuxuu uhi ushidukum quraysha waxaan idin maragelinhayaa ana zaydana bni zayd maxaaria wiilkaygu wey tabani baa jira adaad garanaysaan suurat laxzaab lagu naskhay waagi dambe zayd ibnu xaaria waag hore mawle iyo addoon ahay saacadan laga bilaaba waa wiil ina muxamed zayd bnu muxamed weeye yariunii wa ariuhu wuu idhaxla haddaan dhinto wixii hanti aan leeahay asaguna waan dhaxlahaya falamaa ra'aa daalika aabuhu wa cammu ayb arinkan markuu arkay aabbihii iyo adeerkii ay arkeen nabigu qaabku wiilku ola dhaqmay go-aankuu qaatay suu makhraadgeliyey asagii zayd ah nabiga suu iskugu dhajinhaya u jecel yahay daabad nufuusuhuma way qanceen waa qalbiwaag hor mowti nin la adoonsado wiilla dhibay u arkahayeen markay ogaadeen hawshu wiilkusu u jecel yahayba nabiga u jeclyahay iyo nabigu go-aanku qaatay iyo meeshuu gaadhsiiyey iyo su u ixtiraamay atabanina wuxuu lamid ahaa cinda alcarab siday welad sulbiu lamid yahay ilma aad dhasho kuu lamid yahay maxram buu kuu noqon waa ilmahaadi waa daxli wuu ku dhaxli waa abtir sugan wey agtooda ma aha mxuu aha hawl kale ma ahayn daabad nufuusuhumaa naftoodiibaa xasisho oo wanaagsanaatay fansarafa waa gadoomeen xadiidka qisada ku saabsan qisadan dheere sheekhu sheegay asalkeedu waxaa soo saaray imaam tirmidi fii jaamici afar kun sideean iyo an ama dabcada shucayb arnaawd afar kun hal boqol afartan iyo sagaal ayb laakiin isagoo yar gaaban ayuu ku yimaadaa muxuu ahaaye tirmidi laakiin qadiyadu ay sideeda tahay faahfaahinta dheer aan wadanin iyadoo faahfaahsanna alxaafid ibn xajar baa ku keenay min masaadira ukhra shata fii tarjamati ibni xaaria fi lisaaba hala muraajaceeyo wduciya zayd bnu muxamed baa loogu yeedhay waagi dambe magacaasaa loo bixiyey xataa jaaa allahu biاlislaam ilahu rabbi islaamka keeno fanazlat ay soo degtay udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah aabbayaalkood oogu yeedha saasaana ku wanaagsan alla agtiisa garsoorkii cadligan u dhowe faduciya min yowmaidin maalinka ay aayaddu soo degtay wixii ka bilaaba waxaa loogu yeedhay zayd bna xaaria la odhan jiray wax intaa fi saxiix bukhaari bay ku timid in magaca laga bedelay ayb qur-aankuna de waa qaadadhiga qadiyadda ayadaa qaala macmarun fii jaamici gooni uma daabacane musana cabdirasaaq qaybta u dambaysu ku daabacan yahay can الzuhriyi maa calimna axada aslama qabla ibn xaria asagoo odhan jiray ma ogin axad ka hor islaamay ibnu xaria lannu khadiijiyada nabigu waay gooni wey laakiin axad kale oon labada isqabta aan ka ahayn zin ibn xaria riiba odhan jiray asagu can zuhri maa calimna zuhrina de aad buu u yaqaanaa siyarka iyo weliba maqaazida aad buu ugu fiican yahay wuxuuna odhan jiray fii cilmi اlmaqaazi cilmu اlaakhirati wadunya cilmiga siyarka iyo maqaazida inaad barato cilmu اlaakhirati wadunya baa ku jira ibnu juz wuxuu i waxaan ogaaday bacda baxin waxaan ogaaday ana alfiqha iyo xadiidku fiqigoo la barto iyo axkaamta iyo xadiidkoo la barto qalbiga ma jilciyaan buuri keligood kuma fullo qalbiga in la jilciyo ama muxuu ahaay wanaag qalbigaada uu dego cilmi اxadiidi waxdahu maa yakfi wakadalika alfiqyaatu maa takfi laabudda wuxuu ihi min mxuu aha siyar wاlmagaazi wa siyar الsaalixiin in la daraasiyo wey sidaa darteed zayd xusein bn ali cafwan cali bn xusein ibn xusein bn abi talib zayn caabidiin wuxuu odhan jiray kunaa nucalimu magaazi rasuuli اllahi kamaa nucallamu suurata min alqur'an waxaa naloo beri jiray siirada iyo magaazida nebi maxamed iyo dhaqankiisii sida suurad quraan loo baro ayb hawshaa muhiim jiddan wey in nabiga maxaa siiradu waa dhaqankii nabiga iyo hadigiisii iyo qaab dhaqankiisii diimeed oo dhan wey waa tarjama xarfiya likitaab illaah tarjama xarfiya litowxiid illahi wa sharcihi wey marka ninkii ka fogaada ama la dagaalama sida jadiidiyada wuxuu u gelaha dee moyki baakin buu gelay waaga dambe meel adal waa la waayaya qaala macmurun fii jamiic can zuhriy maa calimna axada aslama qabla zayd bni xaarisa zayd bin xaaria iyo abubakar baa aad laiskugu riixaya kee horeeyey keebaase horeeyey niman badan zayd bin xaaria marayaan nimanna waxay le maya waxaa horeeyey eh, abubakar abubakar inu horrey baa loo badan yahay wa huwa aladii allahu canhu fii kitaabihi anahu ancama calayhi wa ancama calayhi rasuuluhu ayb zayd bin xaaria waa ninka keliya magaciisoo qayaxan oo cad lagu sheegay fii kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala whuw اladii ahbar اllahu canhu fi kitaabi ilahi waa midkuu kaga waramay kitaabkiisa anahu alle subxaanaه wa taala ancama rabbinu nicmeeyey islaam iyo towxiid iyo wanaag iyo guri gurba rabbi siiye wa ancama calayhi waxaa kaloo abaal iyo gallad u galay rasuuluhu rasuulka ilaahay asagoo addoon ahaabuu xoreeyey wiil buu ka dhigtay waa u guuriyey intaasuu nabigu daba taagnaa xataa markuu yidhi aad furti gabadhi daysaa la yidhi wiilkiisii buu ahaa weliba xilal uusan ku aamini jirin reer nin culus baa zay eh, bn asaguna abaalka loogani og buu ahaa oga ilaahayna mxuu ahay waa abaalguday mxuu ahaayey u shukriya nicmooyinkiisa wuxuu ihi imaamku wahuwa ladii cafan eh, wasamaahu bismi magaciisi ba alla ku magacaabay magaciisi falama qadaa zayd minha eh, waطran zawajnaakaha ayib zaydun baa layidhi wa aslama intaa kadib waxaa islaamay alqisu boobkii baa islaamay ama mxuu ahay wadaadkii qisigu waa wadaadka wadaadka mxuu weyaan nasaarada sheekhooda wey waraqatu nowfal min alxunafa baa lagu tiriyaa asagu ragga xunafa la odhan jiray oo quraysh iyo carab oo shirki iyo kufri iyo awtaan caabuda dadki diiday buu ku jiray asaga waraqa ibnu nowfal iyo zayd eh, eh, camr ibnu nowfal alcadawi baa israacay iyagoo diin baarahaya halkaas iyo shaam bay aadeen yuhuud bay u tageen warkii yuhuud bay ku qanci waayeen nasaaray u tageen nasaara warkeedii waraqaa ku qancay asagu nasaara aan marka la taxriifinin ayib oo wanaagsan oo baqaayaadu wax ka hadhay ayuu markaa soo qaata asagu zayd wuxuu ihi diintii nebi ibraahim baanu rabaa sideeduba aabbahay diintiisi baan rabaa waxaa la yidhi diintii nebi ibraahim waa horaan ka tagnay anagu sidaanaba ma jirto waa dhow waxaa soo bixi doona nabi min duriyati ibraahiima wa ismaaciil baa soo bixi doona gobolaha degtaan iyo makiya xijaas buna ka soo bixi doonaa meelaha ku sug baa layidhi iskaga soo tegey makuu yimid wixii baqaaya diin ibraahim kahaba ah ku dhaqmi jiray mawuudada muusan ogolayn in la duugo waxa ilahay heyrkii loo gowracay ma cuni jirin nusubta wa lagu gowracay muusan cuni jirin waxaaso dhan iskbaktiga muusan cuni jirin dhiigga wuxuu ahaa baqaaya min diin ibraahim intuu keligii caawo dhan soo jeedo ilahay intaasan aqaana wax yaruu fahmo yuu arabbi ku caabudi jiray caruurtu wuxuu ahaa nin jamciyada caruurta mxuu aha gabdhaha ayuu korin jiray nin walba markuu gabadha wuuu dhi intay adhow ama e, qafaalan lahaa ama ay naag xun noqon lahayd oo zinaysan lahayd ama akhrimi lahayd way nool duugi jireen iska keena odhan jire anaa noolan haye anaa dhaqaalayn hadhow markay gashaanti noqoto ama markaa iga qaado ama iska daa ayb caruur dhan bu hayay oo e, ka soo qaatay bayaalkood tuureebuu soo qaado dhaqaalayn jiray neefka ariga markuu arkay iyagoo gowrachaya oo sanam u gowrachaya waa neefka alla abuuray ilaahay baa biyaha baadka siiyey dhirta alla u bixiyey daaqa alla siiyey alla korshay ma abaal waxaa oga dhigteen sanam alla u gowraculu jiray neefkan ilaahay baa abuuray daaqsinta allah siiye roobka allah siiye tigaadda alla u baxshay ceelkii kacabta allah iskale biyahan allihii marka khaaliqa ma u goor ama iska daysaan sanamka dhagaxa idinku meesha ku dhoobteen ma ka daysaan aad buu ula dagaalami jiray isaga iyo quraysh waa ishayeen asagaas zayd ibn camr nufayl alcadawi ninkii la odhan jiray qos mxuu ahay ibnu saacid aliyaadi camr bn salamat asulami niman xunafo guud la waday nabi maxamed oo kow ka ah bay ahaayeen laakiin waraqa asaga wuxuu horkacaa dadkii carbeed ee ku dhegay nasraaniye aan la taxriifinin ku badbaaday baxi adag baa ku jira qadiyadda waraqa ibn nowfal islaamay oo wuxuu ku badbaadaya jannada nabigu uu ka sheekeeyey iimaankii iyo towxiidka nabigu ku teegaaray buu ku helay mise tamasukhu linasraaniya saxiixa ayuu ku helay wadaad baa mucaasira kitaab qoray waraqim nowfal inuu cimriyey oo sanadkii afraadee bicsada u geeriyooday asana araabica sanadka afraadee bictada bacda dacwa siriya sanadkii ogaad dacwa aljahriya aliclaaniya yuu geeriyooday marka fa aamana billaahi wasadaqa annabi sal slam saasuu ku dhintay laa tasubu waraqa fa inii ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn sidaas weeye nebi allo waraqa ka waran khadiija weydiisay nabi wuxuu ihi jannadan intaan galay baan waraqa ku arkay asagoo dhar cad qaba oo dhex socda ayb marka may cafwa intaan riyooday baan waraqo waxaa liso dhar cad qaba oo quruxsan marka halkaa waxaan ka fahmay inuu ahlu khayr ahlu janno yahay hadduu ahlu naar yahay dhar madmadow baa asagoo suuro foolxuno madow dhar madmadowna lagu jufay baad arki lahayd buui marka asagoo ifayoo nuuraya xaggana dhar cadcad qabaan arkay buui marka nabigu hawsha ayadaa dagaal badan baa ka taagan wadaadu wadaadda waxay leeyihin ninka waraqi nowfal waa cimriyey sanadkii afraad buuna dhintay iimaankii islaamku lamid buuna ku janna galahaya wadaadda waxay daa ma ahee niyadii saadiqad ahayd wuxuu ihi maalinka lagu soo saara haddaan sii noolaado waan ku rumayn doonaa waanaan kuu gargaari nasran mu'azara aniya saalixa almustaqbali ku badbaaday iyo ifafaalihii markaa u muuqday oo weliba uu ka qayb qaatay intaasuu ila maogtay iimaanku siiisu waa kordhahaye marbaa diinta dhan lagu soo gelaya towxiidka lagu dhawaaqo iyo khayrka guud oo la ilaaliyo salaadu marba camalba salaad laga haya wax kale uusan ahayn zakooyinka iyo xajka iyo soomka iyo mxuu ahaaye ah, jihaadka iyo waxyaabaha dhan gadaal ka yimaadeen marka islaamka bilowga ahaa ee amaamudka ahaa wixii yaraa u ka soo gaadhay ayuu qaatay oo ku taageeray nabiga intaasu ku islaam nimanna halkaasay marayaan almihim waraqi khayr badan buu ahaa watamanaa wuxuu tamaniyey waraqi an yakuuna jadacan nin yar inuu ahaado oo mulay ah id yukhriju rasuul allah xilligay saari doon rasuulka qowmuhu tolkiya ay saari doonaan wa fii jaamici tirmidi halkaas fi saxi bukhari bay kusugan garanaysa xadiid caaisha ayib iyada khadiija aad hawsha u danaysay markay waraqa u dhintay bay nabiga dhowr su-aad ka weydiisay waraqa wiilkii odayga ilmadeerka ahay ee waagaad nabi allo bilowgahan in badan kuu garab istaagay ku waaniyey ku saxay ee qalbiga kuu dejiyey illa ma hawshii waa nabigu waad fahmi lahayd hawshan culus ee ku saaran iyo malagun uun iman haya iyo ninkun cerka fadhiisan haya kula hadlahaya iyo geedahan iyo dhirta markaa uun ku salaami assalaamu calayk yaa rasuul allah ayib nabigu markuu kor tago oo uu ka baxo maka oo yidhahd bal soo dana gudatid geedaha uu sii mari iyo dhagaxyaasha asalaamhay assalaamu calayk ya rasuul allah ayib dhulan wada hadli maxaad samay iyo dhagaxun wada hadli ku salaamahay waagadin wuxuu inii laa acrifu bimakata xajaran kaana yusallimu calay maka waxaan ku garanaya dhagax weyn oo makan ag maray islaamaan garanaya joogan waa intu islam mid u sheegay hadda haddaan maka tagan waa intu islaam marka waxaa weeye waraqaanli wax buu qaatay wa fii jaamici tirmid waxaa ku sugan ana rasul sal slam ra'aahu inuu ku arkay waraqa fi lmanaami riyo fii hay-atin xasanatin qaab wanaagsan wa fii xadiiin xadii kale waxaa ku sugan asaguna anahu ra'aahu fii iyaabin dhacadcad bayaadin ayb dhar cadcad inuu ku arkay xadiidkan hore jaamic tirmidi ku yimid asagu waana xadii xasana sida raajixa inkastoo wadaada ay daciifiyaan kan dambana asna tirmidi baa soo saaray latirkiisu kan dambana tirmidi baa soo saaray min xadiii jaabirna wuxuu ku yimid cinda abi yacla absartuhu wa huwa fii buطnaan اljanna alimaam ibnu kaiir wuu taxsiiniyaa waa kada ibn cabdilbar abyacla baa sus isaguna jannada dixdeeda asagoo damaashaadaha ayaan ku arkay marka riyooyin badan oo kala duwan ayaa waraqa nabiga ugu riyooday oo lagu tusay inuu nin wanaagsanoo qiimo badan u ahaa wa dakhala annaasu fi ddiini dadkii baa soo galay diinka ilaahay waaxidan bacda waaxidin tartiib tartiib baa loo soo galay diintii ilaa iyadii baa la qarinhayaa oo nabiga dacwadiisi banaanka ma taalla waa mustakfi camr ibn cabaas wakiil markaan soo galay markaasaa nabigo aan usoo galay jura'aaw calayhi qowmuhu mustakfiyan bimaka markaasuu dhuutaaleeyey oo xeeladaystay ilaa nabigii la kulmay markuu islaamay bu nabi allow saacadan tawxiidkanaan ku dhawaaqahaya warkaygaan cadaysanhaya waxaa li maya inaka lan taqdira dalika yowmaka hada bal maanta arrinka ma awoodid iska noqo reer bani salima ku noqo sulamiintaada cafwan kadibna markaad maqasho inaan guulaystay ii imow nabigu wuu ogaa inuu guulaysanayo ilaa ugargaa waa loo sheegay khadiijo iyo cali oo basow islaamba ka hayo oy maalin ragcatayn tukan hayaan ayaa nin layada khutayf alkindi mise cafiif alkindi oo reer yamaneed ahaa oo cabaas uu ganacsi ka dhexeeyaba cabaas u yimid isagoo cabaas la fadhiyaa ayaa duhur la gaaday xilli duhur ama qoraxdu dheeraatay nin baa ka soo baxay u teendho meel ka dhisnayd cirkuu fiiriyey biyuu ismamariyey wuu istaagay haweeney baa kasoo dababaxday ayadna way weyseysatay way daba istaagtay wax yar kadib wiil yar baa soo baxay buui isna wuu weyse qaatay wuu daba istaagay wiilkii iyo ninkii weynaaba isgarab istaagay buui haweeneyna bay u baxday markay hawsha ay dhammaysteen baadhib cabaasu dadkan maxay ahaayeen wuxuu ihi eh, ninka horena waa waa moxamed nin la yidhaahdo aan adeer u ahay oo walaalkay baa dhalay ninka ka dambeeye ee yarka ana cali baa la anaa adeer u ah asagoo laftirkiisu walaalkay abu aalib baa dhalay haweeneydana waa xaaska maxamed buur waxaanay samayn maxaa la yihahdaa salaad baa la maxay ahaayeen waa niman diin cusub wata buuri qoreysh iyo tolkao dhanna ka hor yimid wuxuuna sheegahayaa kunuusu kisra waqaysa inuu qabsan doono waa bilow cabaas baa sheegahaya cabaas markaa muslimma asagu ayib gadaal bu ka islaama doonaad waad xilliga cabaas wuxuu ihi asagoo hadda halka taaganoo labadaa ruuc ay yihiin wuxuu sheegahaya markaad waraysato inuu qabsan doono kisra iyo qaysar kunuusda la wareegi doono waan qosday bui caifkinti waan iska tegey yaman bu iskaga laaftay waagii dambe farta dhexal ka qaniyeen tolla ay waagaa maan islaama ba maan daba istaago dib bu saxaaba ka islaamay asagoo caifkinti hawshaani magta waayo mashruuc bannaanka yaallo iska cad weeye hawsha waa ogaa sal slm isagoo mustakfi ah oo laga xoog badan yahay oon tabar lahayn haddana mustaqbalkiisa nabiga waa u cadda salawatu llah wasalam calayh ilahi baa u caddeeyey wadakhala annaasu fi diini waaxidan bacda waaxid wa qurayshun quraysh laa tunkiru dalik qadiyadan sheekhiisa aad u sharxay fii kitaab annubuwaat buu aad ugu caddeeya wuxuu leeyahay alimaam ibnu teymiya nin walba oo aadamo ah mabda markuu la ama uu hoos u dhigahayo cidna la dagaalami mayso cid la dagaalami iyo cid ka hor iman ma jiraan haddaad hoosta waxaada ka wadato oon cidna aadan u sheegin nina aadan ku dakrin xaggana aadan o nidaamkaad watan waa baail aadan dhihi waa iska kaadayn wadaad loso miskiin tirada waxaani waa been aad wadaan waa dulmi iyo baail waa mxuua bakti iyo waxaan jirin weeye anaana saxan idinkuna ahlu shar iyo kufri baa tihiin markaasa la kala baxahaya cindaha taquumu اlqiyaama tiibuu ka hadlaya marka imaamku raxmatullahi tacala caleyh wuxuu yihi nabi maxamed sal slm dadkii diintiibuu hoos ugu sheegayey wa dakhala annaasu fii diin illahi waaxidan bacda waaxid wa qurayshun laa tunkiru daalika quraysh arrinkaa ma inkirayso way og yihiin weli waagidan waxay ku baryeen nabi allow tacala iska wado ninka addoona u yeedh wado laakiin meelaha caamka ah ka leexo mawaasim alxaj ka hawsha markaan kacbada fadhina hanugu qashqashin markaan shirayno aayadda nala dul istaaga jooji ayb in alxamda jooji hawsha iyada hawlahaada meelaha kale ka shaqayso dacdu shaarican culus naga daa bay aan ku kala baxan xataa wakay ugu tageen waanu gaari doonaaye ugu tageen abu aalib markuu geeriyoonayey waxay dhaheen abu aalib waa sii socdaa il geeriyaad buu leeyahay maxamedna nin laaban haya ma oo libiqsan haya odayga intaanu u tagno haynoo kala qoro agreement heshiis mucaahado maxaad ka rabtaan abu aalib wu wilka maa ka rabta waxaan ka rabnaa hawjsa ha wato asagay saaxiibada xor weeye waa niman carbeed waa niman qureysheed ilma adeer weeye tolyo adeer wuxuu doon ha laba qodob baan ka rabnaa kow meelahaan ku shirayno inuu farha ka qaado xabadu naga dulridhaye allahu akbarta ah iyo in alxamdi hanaga daayo aaniyan kacbada gudaheeda dacwada haka daayo meesha waa meeshaan carab ku maamulinaynay wa ka maamulaynay meesha hadduu dacwo ka bilaaba khilaaf baa ka imanaya waa xarun ka caagan bay dhaheen tawxiidka meeshan lama ogolo meeshan shirki baan ugu talagalay in lagu maamuuso banaanka masaajid ka koreeya ha afuufto meelaha shirarka ha qabsado laakiin fadhiyaha anagu aan lena duqayda aan leenahay goobtan kacbada ee fadhiga noo ah iyo xarunta noo ah intaa hadaayo wuuna fasaxan yahay waa abu waa ra'yi wanaagsan wey ra'yiga haddaad maxamed fasaxdeen ood xorriyad siiseen xaggana aan le labadaa goobood bis haska ilaaliyo khayr weeye ha laygu yeedho caqiil diray caqiilo maxamed iisoo maxamed nabigaan raadiyey buui waaye buul yar ou lahaa abu aalib oo ku yaala duleedka mako nabigoo harsanay aman duhro kulul baan u tegey buui aan soo kaxiya nabigaan u keenay cafwan adeerkii baan u keenay abujahal waa nin shaydaane ma og tahay gurigii abu aalib ku jiray la meel abu aalib agtiisa odaygii xanuunsanaa oo banaan buu arkay nabigu marka wuxuu intuu dhaqaaqo inuu adeerkii hoos fadhiisto oo u dhowaado abujahl wuxuu yidhi yuusan u dhawaana wiilku duqu inuu danqadu ka baqahaya oo qalbi aad buu nabiga ugu danqan jiray intuu ordayba asagu meeshii buuxiyey meeshuu asagoo isku yaaray <laughs> abujahl meeshuu buuxshay nabigu haddii meel kale ma jirto gurigu waa buxsan meeshii abujahl ku kacay dambaysay ayuu iska fadhiistay waa la garan wuxuu hi abu aalib maxamedow tolkaa arin bay keen haaulaai waxaa weye waa zucamaau qowmika wa asyaadu اlqowmi wa cilyatuhum war wanaagsan bay la yimaadeen aniguna waan xanuunsanahay adeero warkaa yeel buuri adeero maxay doonhayaan waxay doonayeen bu u sharay wuxuu hi anugu waxaan ka doonaya adeero aan kuu sheego maxaad ka dooni waxaan ka doonaya kelimo inay ku dhawaaqaan yamlikuuna biha alcarab wa tadiinu lahum اlcajab hal kelimo hadday ku hadlaan carab ay ku qabsan hayaan acaajim reer furus iyo reer rumna ay ku hogaaminayaan hal kelima bes ah abujahl waa dabaale uu soo bodo wuxuu ihi ma kelima waaxida namlik biha alcarab wa tadiinu lana alcajamu nacan bu nabigu cashran wa abika buui toban baan ku dhawaaqaynaa iska badda aabbaha baan ku dhaartay hal kelima ma haddaan carab waxaan ku gumaysta aan ku helay meesha ayada ree furuso aniga gumaysto sadaqo qadan aan ku jilcinhayo toban kelimaan deer u nabigu laa ilaha illa waa la kala yaacay dir la kala yaacay waxaad ogtahay ninku durba adduunyo iyo siyaasadda u muuqatay laakiin meesha nabigu dooganayo muusa fahminba almihim haddaadan wax inkeen wadaadow ood iska tartiib waxaa wadato oodan wax yacdihin waa lagu dayn absad miaal absad miaal haddaynu soomaali nahay jamaacad badan baynu leenahay islaax baa ina dhex suufiyo baa dhex boodaysa wahaabiyo oo iyadu qabaa'il fara badana ayaan dhex tabliiq baa jira nimanka loogu dhib yaryahay ee gaal iyo islaam midna aan dhib aan la dhibin mataqaanaa tabliiq maxaa loo dhibi waayey gaale islaamnimninku khaldama marku khaldama sida niman ree oo waxay daynba aan jirin iyagu oo reegaalgacaya oo ninkay arkaanba gowracanhay gooni wey iyo niman axmaaroo waa ku laayay eh, dhanaan korkeeda ku baabasho ayagoo shayaaiina faraacino ah mooyeene dadka kale waa nabadgeliyaan meeshuu doonaan bay maraan nimankaasi waxaa ka mida ah min mabaadi'ihim laa nadkhul fi siyaasa siyaasad geli mayno laa natakalam fi اlkhilaafiyaat madaahibta iyo hawlehe ka hadli mayno masaajid haddaan nimaadno hawlahii farada istawi walaa takhtalifu dhihi mayna sida wahaabiyada masaajidka ka imaamka ka aba iskaga daba ama fanya bidhi ha noqdo ama mid sabaabirola kala jeeda ha noqdo ama asagoo muxuua ah xigeeyo qaba ha noqdo ama shibir ku dhacday wuxuu doon ha noqdo nin walba masaajidkaa jooga waa nacam samcan wadacma iska lena ayib masaa'ilka madaahibta iyo khilaafaadka ka jira iyo mxuu ahay salaadaha la jaara bisanka iyo ha la saraysta iyo far la dhaqaaji ha hawlaha gelima siyaasadaha ka jira ka hadli mayno jihaad iyo dagaalaha howlahan kuma jirno xilligan xaaliga ah dacwa almakiya baan ku jiraa ayib ruuxa khayraadka ee fadaaishaynu faraynaa ayib manaahida waa ku yartahay waxaan waa xaaraan ma banaano waa shirki waa kufri ka maqli maysid muxuu ahay jamaca tabliiq allahuma ina asagoo haddee iska wata madhab wahaabiyo ku dhex dhuuntayba mooyee waxaan waa xaaraan ma banaano waa lagu naargeli waa kufri waa shirki ka maqli mayse laakiin ninkii sidaa yeele khayr buu helhayaa jannaduu ku boodahayaa waa galahayaa uu ka dhexbaxahaya uu ku dabaalanhaya howlaha ku badan yihiin alamru bilmacruuf waalkhayraat ba aad ugu badan manaahida iyo nahyigu shuqulba kuma laha nin taabto waa laga yaabaa maadaama aysan marka munkarka la dagaalankiisaba ay ku yar yihiin allaahuma can ariiqi اlmri bilmacruuf mooye ila mogta ruuxuu wanaag ku faray munkarna wuu kaa reebay lianna almra muxuu ahaaye bilkhayri waa nahyun can ilmunkari nahyun can ilmunkar buu dhanka kale ka noqonhaya laakiin saraaxatan inay ogama hadlaan taasaynu ka hadlaynaa laakiin wadaadaha iyagu munkarka toos ogu dhaca man ra'aa minkum munkaran falyuayiru biyadi dhab kula dhegahaya nimanka adduunka waa loo dhilqaadhaya tiiba hadda nabigu ka hadlaya sheekhu waa lagu dhilqaadi wqurayshu laa tunkiru dalika quraysh arrinkaa ma aysan qoonsanin maadaama dacwa siriya oo iska dhib yar oon xanaf lahayn ay socoto ma aysan hawshaa nabiga ku dhiben xataa baada'ahum ilaa nabigu uu ku bilaabay bicaybi diinihi diintooda inuu nabigu duro dhaleecay cambaarayo baail baad ku jirtaa nabigu u yidhaahdo waxaan waxba kama jiraan waad ku halaagsamaysaa iyo wasabi aalihatihim aalihadooda uu caayey cay kale ma jirtee waa dhagaxyo aad waxay tarhayaan ma jiraan ayib inay waxba anfacayn oysan dhib lahayn oyn dheef lahayn oo dhagaxya yihiin baa nabigu ka hadlay waxba aysan maqlayn aysan ku arkayn oysan waxba qaban karin oy eberkee tahay marka waa caayib xadiidka cabdilla camr caas baa ku jiro waagi dambe islaam wuxuu kaga sheekay nabigu dhibku la kulmay iyo qurashe oo dagaalantay buu kaga sheekay markaasay shir ay maalin ku qabteen kacbada yaan ka qayb galaybu waxay dheheen buu ninkaani muxuu horta dhib inugu hayaa nin baa isag wuxuu dhibku inugu hayo wax lamidaba weligii maan arag maxaa jira ina hada arajul qad safaha axlaamana wa shatama aabaa'ana wa caaba diinana wa faraqa jamaacatana wa saba aalihatana muxaadarkiisaasuu yidhi ninkaani wuxuu nagu sameeyey kow safaha axlaamana inaan majaaninnahay buu nagu tilmaamay caqliga annag dhan ba ku ciyaaraya oday duqay waaweyn asaga dhali karta oo aabbayaalkii la eg iyo awowyaalkii adeeryii baan haysaan waa ka kac laf baad toobin ku haysaan waad khaldantihiin shirkiiyo kufri baad ku jirtaan anaana saxan buu tagay marka caqliga anagibuu ku tuntayba kow aabbayaalkana u caayay maxaa yeele gaalnima ku dhanto nabg sal slm ina abi wa abaaka fi naar aabayaalka awowyaalka kullu man maata cala shirki wاlkufri naar buu ku sugan yahay iyo fi dalaal ayib ina mxuu ahaayey antum wa aabaakum alaqdamuun oo kale ibraahim meeshuu maray buu la maray ayb fainahum caduwu li ilaa rabi alcaalamiin nabigu barti la maray aabbayaalkii marka waa adil naar buu ku jira aabbaha ama baail buu ku dhintay iyo shirki iyo kufri ada u dhammaad duqi soo wa caaba diinana diintoodu maxay ahayd cibaadat alawthaan ashirku muxuu ahaayey billaah adabxu ligayr illah ducaau alamwaat alsaalixiin laati cusa in la baryo loo gowraco lagu dawaafo la isqaawiyo daaya allah amarna biha qul in allaha laa ymr bاlfaxsha idan wafaraqa jamaacatana dad wada socdoo tol aan ahayn uuna kala geeyey gaal islaamku noo kala saaray la kala bax nin iyo xaaskii baa kala booday wiil iyo walaalkii baa kala booday wiil iyo aabbihii baa kala tegey ilma adeer baa fooda isgelisay reerkii nabadaahe wada socdoo tolanaa la yidhahdaay baa fooda iskula jiray marka tolanihiibuu kala tuurayba dowladdiibuu dumiyeyba khilaaf buu ku bilaabay reerka dhanaa iswatay qurayshada carbe hawshu wasaba aalihatana ilaahyanadii buu caayay inays waba ahayn sheegay axmed baa sura xadika xadis xasana wey almuhim wasaba aalihatahum waanahaa laa taduru walaa tanfacu nabigu u sheegay faxiinaidin markuu nabigu fooda gashay ee uu ku dhacay kufrigoodii iyo shirkigoodii uu nabigu duray oo uu weeraray oo uu nabigu uusan waba barbarin ayib oo uu ka baxay inuu howsha hoos u dhigo oo calankii si badbaday markaasa lasku dhacay fasdac bimaa tumar markaas hawshu bilaabatay cadeebaa nabi allow saraaxy wixii lagu faray wa acrid can ilmushrikiina dhibkay kuu geysaan udulqadaa le lakiin hawsha caddee abubakr baa ka sheekeyey maalin maalmaha ka mid ah. a fadhiga asagay ku tashadeen fadhiga ka dambeeyey cafwan fadhiga ayagu go-aankaa gaar hadda anu maran camna casu ka ka tashanayna maxaan ku samaynaa way ka cabsadeen markuu nabigu saa u dhaafay bay xanteen hadalkau nabigu maqlay uu ka kulaaday soo fiiri uu iskaga socday kacbadu kusoo tukaday uu soo noqday haddana uu soo maray oo meesha fadhiya haddana way xanteen markaasuu nabigu intuu kusoo jeesisay buu i quraysh maqlaysaan waladii nafsu muxamadin biyadihi laqad ji'tukum bidabxi ya macshara quraysh ilaahagaan naftaydu gacanta ku jirtaan ku dhaartay qurayshay gowrac baan idinla imid kulligood gowracdina aakhir waad go'aysaa nabigu waa keliya markaa iyada kulli waad go'aysa waad lee'anaysaa wuxuu ihi camr bna caas kulligaan waxbaa nagu degay buui ragga aniga xanaaqsanay sanka taagahayay waxbaa na fulay buui nin walba deel ku lalaadsiy buui maxamedow dhib ma jiray maad ka socotay waa la wada galaayo buui kulli xoqasho ninkii noogu adkaabuu u dhiiranaa waa ninkii yidhi maxamedow maadan ahayn jahuul raashidan saadiqan baan kugu naqaanay mid dabeecad degan oo khirma hawshaadii idhab raashidan muxuu ahay ah, xaliiman waquuran socaa dhibka jooji markuu nabigu tg maa nagu dhacay waa lasutagdi wixii baa laga qaaday saaraagow waa lagu fadhiistay marka hore marka culayska laga qaaday maa nagu dhacay maxamedkan u dhaarana u tashanay markuna soo mara waxaan u farorsanay beri ba inoo tahay anu soo mara berito berita loo tashaday beri barqinki wadana nabigu soo maray meesha fadhiyo hawshid markaas waa ka ninka shalay na waa lagu yaacay markaas nabiga nin kuliyad ku dhiga nin u gacan qaada nabigu ilaa xataa uu doorsoomay abubakar baa soo orday ataqtuna rajulan uu dhawaaq af maxaa u dilaysaan ataqtuna rajulan yaquul rabbi allah maxaa li waa kuwan waa abubakar almajnuun waa isaga lagu degay ninkan waa yaalay duqay baan aqoon aad u garanayna mogtila waa la fara badan yahay waxay dhaheen waa abubakar almajnuun ninka diinta qada majnuun baa loo yaqaana waaba dhaqanba ninkii towxiidka ku dhega iyo diinta siiso waa majnuun cinda ahli bail waa waalan yahay majaani weeye marka waxay dhah waa abubakr almajnuun abubakr nin xaliim oo waquur agtooda sayidka ah sayid bani tamiim bani taym waa la yaqaan laakiin ma ah maadaama uu towxiidka qaatay majnuun wey markaas asiga laisku rogay asigii baa la rife ilaa uu dhacay oo suuxay isaguna camr caas wuxuu yihi aduu maalinkaas baa intii anu aan qoraysh la socday maalinka ugu daraa ina nabiga ay isku dilaan inay dilaanba ku sigteenba naftay ka bixin gaadheenba almihim waxaan oga jeedaa nabigu wax kale kuma samayni markii towxiidka runta loo sheego oo ruuxa lagu daqra khayrka ooma dulqaadan karo haddaad dayso oo tacaayush silmiya zanaalat aladyaan nin walba wixiisa ha wato yaan laysku jarxinin yaan wax layska sheegin hawshaada sideeda daboolo anna aan daboosho waa laysdaynaya dhibna muxuu ah jeri adduunka aakharana cadaab baad yaarada laakiin haddii baail iyo shar laska horkhayr la iska horkeeno markaasa xarbigu bilaabanaya faxiinaadi nabigu markuu aqi caddeeyey shamaruu lahu waxay u faydeen weeye shamaruu lahu waliasxaabihi can saaqi اlcadaawati tashmiirku waa inaad xeedato markaad hawl qabanayso guntigaad gaabsanaysaa guntigaad meel iskaga dhigaysaa marada kor u qaadaysa wa kaaga gaadhin marka dagaal buu diyaar garooban way shamaruu lahu waxay u faydeen suubanaha waliasxaabihi can saaqi alcadaawati dhudhunkii cadaawadda yacni awood waxay lahayn wax iskugu geeyeen waa nabiga in la culloobaan faxama allaahu rasuulahu ilaahay rasuulkiisii buu ilaaliyey bicamihi abi aalibin buu rabbi ku ilaaliyey liannahu kaana shariifan abu aalib wuxuu ahaa nin shariif oo wanaagsan mucadaman la weyneeyey fii qurayshin quraysh dhexdeeda mutaacan la adeeco fii ahli turkiisa dhe lagu adeeco wa ahlu makata reer makana laa yatajaasaruuna kuma dhiiranayaan calaa mukaashafati inay u caddeeyaan abu aalib bishay min aladaa dhib wax dhiba inay kala hor yimaadaan ma awoodaan inay siraan oo wareejiyaanoo adeerow abu aalib waa nin mucadam ah shariifa ah fii quraysh kana dhashay qoys magacan iska la yaqaan nasab buu ku taagan yahay abtar iyo wasiir buu ku taagan yahay hawshan iskale asaguna way yaqaanaahade marka inay la warwareegaan mooyeen intuu nool yahay nabigana dhib toos uma geysan karaan wax meelaha ay ka dafaan mooyeen asaga abu aalib ana hadal qallafsana dhib uma geysan karaa ayb laakiin abu aalib mxuu nabi maxamed ilahi baa ku duca abu aalib amaa saxaabada inteeda kale haddee waxaa dhib la kulmeen rag yar buu mooye abubakar ka yahay qadiyada uu tilmaamaya marka in abu aalib ilahay ku difaacay nabig nebigiisi waa qadiya mashhuura mutawaatira axaadiis ay ku timid fii musnad axmed muxuu ahaayey sunanka qaybo ka ah ibn maaja kale kaana awala man adhara islaamahu sabcatun rasuulullah abubakr bilaal suhayb khabaab ibnu arad camaar bnu yaasro iyo hooyadii todobadaasaa islaamka u hormuujiyey muqadimada kitaabka xadiidka boqol iyo kontonaad waynu ku soo maray axmedna wuu soo saaray fii musnadihi wa fii fadaa'il saxaaba xadii marka sugan wey cinda jumhuur ahlicilmi daaraqudna isagoo irsaalba ku sheegay cilalkiisa si kastaba noqotay xadiidka wuxuu tilmaamay dadka islaamka u hormuujiyey ee bannaanka yimid ee la imtixaanay toddobay nabi maxamed ilaahay baa famanacahu اllahu bicami abi aalib abu aalib baa ilahay ku difaacay wa ama abu bakr famanacahu اllahu biqowmihi qoys yoor bay ahaayeen reer eh, tamiim la yidhaahdo marka wa wiilkan yaa taabto maalin in meelaha laga hela mooyeen in la dilo weydiid ama la ciqaabo reer bani tayim waxaa soo haray shanti kale bilaal suhayb ibnu sinaan aruumi waa nin carbeed ba laakiin ruumi iskala baxay baa wadada kala tilmaaman isagoo yar baa la qafaasho nimanka u galay leeyihi bilaal iyo suayb ruumi iyo mxuu aha khabaab ibnu arad iyo sumaya iyo camaar ibnu yaasir shantaas wey bacdu riwaayaat meesha khabaab ibnu arad waxay ku bedelaan miqdaad ibn asad ku bedelaan shanta ayagu waa la qabtay waa la cadaabay nin walba intee la xidhxidhay shaabuug iyo bur sidii loogu waday iyo dab iyo rafaad iyo dhulku jidid waxaa leey waa hawshaas ku jir xataa takfura bimuxamed wa bidiini ilaa aad ku gaaloodo maxamed diintiisa saan baa lagu cadaabahaya fma minhum min axadi ila waqad waataahum calى ma araaduu ila bilaala fainahu haana calى nafsihi wahaanad nafsuhu calayhi fi اllah kulligood intii la qabtay baa la ciqaabay afarti kale nin walba markuu cadaabka u adkaysan waayey garaaci iyo jiddilkii iyo jiiditaankii iyo burhkii u adkaysan waayey ayuu asagoo mukrah ah ikraahan xaqiiqiyan muljian ayuu marka ku dhacay hawsha aydahay binutqi bilisaan asagu baal waa diida asagu wuxuu ihi intaan naftu igu jirto xakawdu iga maqli maysaan kafartu bimuxamadin wa bidiini waxa doontaan sameeye ay ku daaleen oo gacantu daashay baa la qabto xarig lagu xidhay iyo carurta loo dhiibay carurtii reer makaale wareejiya sidii eyga hogaamiya caydhiya kolba bohol ka tuura laagaha faraq kaga dhaadhaca geedaha la fuula axadun axad waraqa ibnowfal baa soo maray baalo la sadaqta wanadaqta bilxaqi ma huwa ilaa axadu axad buu saa ku dhimo saa ku dhimi buu ku yidhi axadun axad wey allahad caabudayse ku nafbax oday waayeen wax ma qaban karaade muxuu qabtaa isagu laakiin runta u sheegay nebi maxamed tol dadkaa ma difaaci kara saxaabada waxba uma qaban karo laa hanti uu ku difaaca ma hayo awood ma la tiri ma hayo oo ku difaaco laakiin xaqa inuu u sheedo awoodaa xaqa inuu u sheego ree camaar bin buqi yaasira oo lacadaab nabigu soo maray markaas nabi allow ahakadaa fi dahri jamiican bu nabi allow masaan baa la cadaab addunkao dhan buri noolahay ma hawshan baan ku jiri odaygu waa daala nin waayadana waa aha nab wuxuu ihi sabran yaa yaa aala yaasir ina mawcidakum اljanna wax nabigu ma awoodo dhib kaasoo lamanaya saxaabadu nabigu ma dhihin shirki iyo gaalnimaha loogu dhaca limaslaxatin hawlihii wadaadihii masaakiinta ah. bacd اlmunxarifiin warkay beryahan la wareegaan waa kukaasa dhibka noocaasa ee ku dhacaya saxaabada ku dhacaya ee guryahoodii hantidoodii ahalkoodii aan waxba loola hadhin in la ikraahoo la dirqiyaba mooyeen nabigu rukso kale ooma helin fii kitaabi walaa fii sunati moxamed fiqu laqaliyaat baa beryahan la wareejiyaa fiqu laqaliyaat maxaa aqaliyaada awalu ah? aqaliyatin fi alcaalam alislami yaa saxaabatu rasuuli illah awalu aqaliya soo marta dunida asxaabu rasuulilahi bay ahaayeen maadaa asaabahum maxay dhibki ku dhacay iyo idihaadkii iyo dulmigii iyo rafaadkii iyo alquwa almutasalita almuhaymin fii maka maxay ku sameeyeen asabru wاthabaatu cala tawxiid wاddiin taasa lagaga baxay xataa nimankii hijroon waayey maka la waajib yeelay ilahay uma curdaanin nimanka intay hijroon waaye ayagoo mustalcafiin intii lasoo qabto lasoo qafaalay dagaalkii beder la keen ee saa ku go-a ilahay uma curdaanin maxaa idan dhigay baa le mesh marka horaba in اladiina twafaahum اlmalaaئikaةu ظaalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlard qaluu alam takun ard اllahi waasica fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasa'ad masira go-aanku banaanku yaallaa haddii aadan wadanka gaalada ee lagaaga xoog badan ku nooshay aadan ka hijroon karin ku noolow laakiin gaalnimo ha ku dhicin shirki ha ku dhicin xaaraan ha ku dhicin gaalnimada ma ku qasbannaha inaan gallo oon dasaatiirta kenya iyo kufriyaadka ka qayb qaadana maya kuma qasbanin waxa nagu qasbana ma jiro haddaynu dasaatiirta ku qasbannahay hee zinadana aan ku qasba aan zinaysano aan khamrada istaagaan ku cabno oo idinku wada sakumsaadka soo gala oo khamrada cabba oo iskhaniisa kulligiin oo zinaysta oo dadka dhaca maxaa on gaalnima idinku abay sidin weydiiye xaaraanta kalea idinkuma qasbiy gaalnima idinku abay sheeg marka gaalnimada kufri la gaalo maxaa ikraahi qasab keenay maxaa maslaxay daruro keenay maa zinaysataan oo baasha afuuftaan oo xiiranta banaanka taagan wada kaxaysataan idabdaraa nocaas looma baahna ma ogtahay dadka fiqil aqaliyaadka sheegaysaan waa waa khusacbalada aan lahayn wey fiqil aqaliyaad wax jira ma aha axkaamta sharcigu waa diinteennu waa axkaam sharci ah kitaabka iyo sunnada inoo diinah ijmaacu salafi saalix qiyaaska saxiixa ah wax le fiqil aqliyada gooni u go-an oo meelka laga keeno ma jiro ruuxa muslimka ima yakuuna mutamakinan qawiyan wa ima yakuuna mustacfan caajizan fiqul istidcaaf gooni weeye waxaana saxaabana ayaguna eegeynaa almustadcaf waa man laa yastaiicu xiilatan walaa yahtadi sabiila ninkaas waa maxay kufri iyo gaalnimo kuma dhici karo laa اctiqaadan walaa ظaahiran ilaa an yakuuna mukrahan biijmaci salaf saalix alimam bn xasan baa soo guuriyey ijmaca asaga fi alfisal wsawaabi kitaab mucsan waa alfaslu fi lman wاnaxal ibnu taymiya soo guuriyey ibnu qayim baa soo guuriyey idan ijmac wey kufri iyo shirki laguma dhici karo ilaa biikraahin saxiix yaa ka dhib badnaa saxaabada maxay maslaa mna u dhiwaay iska ku raaca fiqu aqliyaad baa jire aayar hawsha iska dhexgala oo mxuu ah ninka gabdhaha ka gursada oo dhex booda oo hawsha la wada hoostan dacda ka wada nimankan masuuca la qaada limaslaxa sharciya hana khilaafina quraysh qaraanka la bixiya shirkiga la wada tiina habeenka hoosta ka wata nabiguma dh hawshu laabuda min bayaan laabuda min mufaasala waa in shirkiiy kufri la kala baxa wey xarafkii muxuu ahaaye alif ku halaabay albaqara kuma hagaago hadaabaad asaasu koobada shirki iyo kufri iyo gaalnimo ka agwareegeysi iyo maslaxo iyo daruur waxaan loo baahan iyo meele aysan galin aad ku caacamiso war daruuraadka iyo howlahaad ka hadlayso muxaramaadka caadigay galaan oo daroor lagu baneeya ayib markay weliba shuruudeeda oofsato waynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala laaxiqan laakiin shirki iyo gaalnimo allo lagu gaaloobo ayib waxaa weeyaan ilaa biikraahin صaxiixin waxaan kuma balaato man kafara biاllahi min bacdi iimaanih ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliiman walakin man sharxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahum cadaabu caظiim maxaa daba yaala dalika biannahum mustaxabu اlxayaaةi اdunya cala اlaakhira waxaad wadaan soo adduunye un ma hala noolaado xoogo bil hala gurya aynu taagno baabuur hala wato wax kale ma haysaan ninkii ku haya kenya waa dowla kaafira muxaariba leh laguma noolaan karo hawshay nagu haysana waa dulmi mana joogi karo ha hijroodo oo soomaaliya halkan ha dhaqaaqo waa fasaxan yahay dhobley ha sii maro waa fasaxan yahay ha tago diyaaradba maalin kasta u baxday ha raaco nabad weeye toddoba gobol sideed gobol wadaadu ka taliyaan halkan qiimo badan baana ka socdo isagoo casiiza oo kariima musharafa ha geeriyoodo ama nolol waagsan ha ku noolaado aysan ka ahayn wadamaha carbeed xukuumaad murtadaba ha joogeen dastuur lagugu qasbi maha iska tag cidna wax kugu marna lagu soo tarxiilo marna mxuu ahaay haati jawaasa lagu yihahda halkaa iska tag aysan ka ahayn tanbe iska dhex joogo gaalnimo iska ilaali gaalnimo ku dhici idan ruuxa mustadcafka ah labaynu qaybin ima an yakuuna qaadiran cala alhijra wa ima an laa yakuuna qaadira hadduu yahay qaadir cala alhijra wajaba calayhi hijratu hadduusan marba keri karin wadanka gaalada uu joogo inuu diintiisa ku muujisto oo uu xor diintiisa u noqdo waajibka ku aada ilaahay baa sheegay rasuulkiisii baa sheegay fiqu aqaliyaad iyo jaabit daahir acalwaani iyo muxuu ahay qardaawi iyo fuqahaa washington iyo muxuu ahay majmac mxuu ahay majlis arobi iftaa walbuxuud iyo iyo khusacbalaad iyo subkem iyo kuwo lugo-ay oo kenya joogaba la weydiin maayo alla xukumay iyo rasuulkiisi muslima ma tahay nin xoog badan oo casiiso shariif ah oo diin xor ah ma ihi maxaa jira gaal baa iga sareeya ma awooda inaad ka cararto ama aad isdifaacdo haa waan awoodaa inaan cararo baxso haddii baxso ma bax dhaqaaqi karo soo ma aha ma isdifaaci karta ninka ma iska dhicin kartaa maya tabarna ma hayo halkaa iska joog intaad ilaahay karta caabud gaalnimana ha ku dhicin allaahuma in inti lagu qabto xoogba lagugu geliye mooye dhab gal gaalnimo hadii kale xataa ka warrami maxamed wuxuu ku dhacay bilaal iyo suhayb iyo khabaab min arad iyo sumaye iyo camaar min yaasir iyo abihi yaasir ku dhacay ilaa uu kugu dhaco adkayso laakiin xoogo sicirkiibaa barra gaalnima aan ku yaacano ha la codeeyo dastuur gaal ilaah ha la doorto waxaan wax diina ma aha waa ummadda inaan la lugoyn sheeko raqiisa wey ayib qolyo baryan waxaa jira celceliya gaalnimada maslaxa loogu dhici karaa maslaxo kufriga shirkiga maslaxo maxaaba hareed maadaa baqiya maslaxa sharciya lagu dheda taagan maadaa baqi min addiin ogu dhacaade maxaaba hadhayba zinadana masla ogu dhaca oo khaniiskanima masla ogu dhaca oo baasha mxuu aha ribada masla ogu dhaca oo dadka in la laaya masla ogu dhaca ayib in dhiigga la banays masla ogu dhaca masaalixda wada baash maxaaba gaalnimadan ku gogonyeelay gaalnimada basa wuxuu masla ku banay muxuu yahay islaantaa qabtaan kula guursanhaya maxaa maslaxaba keentayba maba guursan kara mid kaleet maslacadsu in xuduud loo yeela maaha habeen adaha kula sameyna ila seexanaysa maxaa yeelay sicir barar baa jiraba gabdhihi lama guursan karo maxaa loo qoslahayaa waxay nimaan wadaa weyda waxa meesha yaalla maogtahay waa wareerka meesha yaalla wey maslaxadan maslaxa shaytaaniya a ah, qawaacid lahayn wey ummadda yaala lugeyn ayib adaa ah, xoogu ka bixiye meher oo burburay oo guri dhisay habeen adiga ha ku dhaxmanaya la dhamo maba maba guursan karee adaa guri dhisa toban koordood adaa bixisa marka laba haween tabarba oma hayne habeen aan hagaasoo xasu saacadba hayla joogto inta kale iska qab ayib maslaxa keenta maxaa guri waa yaraaday gabdhihii muxuu ahay lama goyn karo anuguna miskiin baan ahay intaan marka meelaha wareega maslaxa sharciya mid meher kugu xidhanya aan kugula daarto dhibba ma lehe hmm. waxaynu ka hadlayna masaale tawxiid iyo shirki ayib masalada noocaasna culummadu inuusan taqliid gelin bay sheegeen atawxiid washirkiyad laa taqliida fiiha ninkii diinta wuxuun yar ka garanhay iyo xataa midka caamiga laa yuqalidu axadan inta yara uu yaqaanu ilaahay ku caabudi ee tawxiidkaa taqliid baabkan kama furo waxaan ka rabnaa in la keeno kitaaban <clears throat> aw sunnatan aw ijmaacan <clears throat> aw qiyaasan saxiixan daliil min adila sharciya oo keenaya gaalnimo iyo shirki in loogu dhaco limaslaxaan rabnaa bas ah yakfi khaliika walaa ibn cuthaymiin wala bna baaz iyo kullu man fi lardi culamaa jooji soo kitaab lagu kala baxo ilahay markaanu iskhilaafno noomadeena culama wuxuu noo diray kitaabkiisa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul bishar weliba sharda ku xidhan in kuntum tu'minu biاllah walyawm اlaakhir wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmu ilى اllah culamadu waxay leeyihiin waxaa marka la iskhilaafo laiskugu celin waaya wadaadaha wadaadduhu macsuumiin ma ah way khaldami karaan intay urtu saxantayn wada soconna wadaadahan wax ka qaadanaynaa waan kaalmaysanaynaa nisaac baa yimid takhaasun baa yimid isku dhac baa yimid laabudda min marjiciyatin laa takhطa laabudda min marjiciyatin macsuuma can اlkhaطأ wالzalal kitaab اllah sunat maxamed sal slm in lagu kala baxaa loo baahan yahay midda kale dhibka adigoo ku haysta ma ka badan yahay kii saxaabada mise may run baa lasu sheegahayaa dhibka idinku haysta adduunka meesha u daran falastiin wey meesha u daran ee laisku gumaysto iyo qaybo ciraaq ka mid wixii saxaaba ku dhacay miyaa ka jira abadan wixii saxaaba ku dhacay meeluu ka dhacay ma jiraan adduunka maanta mana soo marhayaba la arkiba maayo qaabka nimanka loo galay nin la qabto mxuu ahaaye lagu garaaca hebel baa taagarta or maba hadhi kartaan waan ka toobadkeen hebel hebel maba ihiba anugu argixisana miihi mujaahidna miihi maba aaminsana waxaad wadaan nimankaan maxaa tahay muslim qoyn rasulka kaa diinaya ninkan waaa lagu xataa takfura bimuxamadin cadaabkaad ku diraysaa kufr baa ninka lagu garaacaya ninkayna inagu maanta waa lagu cadhsanayaa jihaadka ma taageersanta maya ma taageersana acuudu billahi min aljanin baa yidhi reer kanada ah waa la sii daaya in somalia reer kanada dhab la siiye waa wariya adigo argixisaa jihaadka taageersan tahay waxa dhabsi maa gaala la soco waa mid kuweyt ka yimid oo carab ah oo xoogu dhaqaala bixiyo masaajid wax siisiiya masaajidkaada adigu hebelow waa waxa weyaan jihaadiyiin baa jooga masaajidkaada anta tu'minu biljihaad acuudu billahi min aljihaad bu xogu loo tuuray waa laska sii daayey almuhim waxaa weeye dhibkii soo maray saxaabo ciduu soo maray ma jiro nabigu muxuu ku xaliyey xukumka ilah waa maxay ima alhijratu wa ima aljihaadu wa ima asabru xataa yatiya alfaraj min allahi subxaana wa tacala laakiin kufri hala dabaasho war waxaan ummad lagu lugeyn faxiinaidin shamaruu lahu waliasxaabihi can saaqi alcadaawa faxama allaahu rasuulahu cawaandhameey wa kaana min xikmati axkami اlxaakimiin baqaa'uhu calىa diini qowmihi lima fii dalika min almasaalix alatii tabduu liman ta'ammalaha hawshaa muhiim jiddan wey in abu aalib uu gaalnimo baaqi ku ahaado nabigana uu difaaco maslaxa ba ku jirtayba asaga abu aalib hadduu islaami lahaa fooda la gelin lahaa qurayshu u tashan lahay inkastoo sida ragga qaarkii aan loo galeen haddana haybada laga haybaysan iyo difaacan axmed difaacsaa ma noqdeen ayib camaar ibnu yaasir ah, duqi yaasir ahaa oo waayo lahaa si loo garaacaya buu nafci gaadhay sumayna baa lagu dilayba ayib abujahl baa waranwaranba ku dhuftay wa kaana min xikmati axkam alxaakimiin inta wax xukunta allihii u xugun wanaagsanaa xikmadiisii murtida ogol lahaa waxaa ka mid a ah, waxyaabaha adduun ka dhacaya baqaauhu baqaau abi aalibin calaa diini qowmihi abu aalib inuu baaqi ku noqdo diintii mushrikiinta xikmay ahayd ilahay uu ku difaacaya diinkiisi iyo rasuulkiisa lima fii dalika arrinkaa waxa ku jira rabbi u yeelay min almasaalix alatii tabdu u muuqanaysa liman dulki ta'amalaha fiiriya asalkan wuxuu soconaya ninka aaminsan almasaalix alxikam tacliilu afcaal illaah bilxikami wاlmasaalixi wاlmaqaasid اlxasana ninka aaminsan ama haddaad ashcari tahay ama jahmi tahay haddii intaan kaa socon mumaysaba ilaahay wax kasta uu sameeyo ninku iimaanka u diiday iyo kuu iimaanka siiyey iyo kuu kuku difaacay maslaxa iyo ujeedduu ka leeyahay muxaa wanaagu rabbi doonay u adeegahay wa ama asxaabuhu saxaabada nebi maxamed ee kale soo maaha faman kaana lahu cashiiratun taxmii ninkii lahaa qabiil iyo qoys ilaaliya ka abibakar imtanaca bicashiiratihi wale waxay ku odhanhayaan muxuu ahaay waxaad aaminsantihi dasaatiirtu iyo qawaaniinta in la taageero oo laga qabto waa gaalnimo hadhow marka laydan qabtana waxaad ku caraysaan baarlamaanka iyo muxuu ahaay nimankan aad qaraabatihiin ee soomaaliyeed ee dowladaha ku jira taasi waa masalo kale alabu nusrati min almurtadiin baa layahdaa aw min almushrikiin aw min ahli اlkufri wاطawaaqiit isku baab maaha masalada nabi maxamed kaana muwaxidan rasuula nabiya istansara bicamihi اlmushrik warku waa in la fahmo war hebelow idifaac dulmigana iga qabataa waa masalo gooni ah laakiin shirki inaad ku dhacdo abadan gaalnimo lama ogolo xumaan lama ogolo ninkaan kaalmaysanayno khayr baan u kaalmaysana natacaawanuhu nastaciinuhu calaa umuuri diinina laakiin inaan kaalmaysano biariiqin shirkiyin kufriyin maxaabaa raadinaysa adduunyahii xoogow nolol iyo mxu masaajid inoo camiraan raadinayna kufri baad ku kaalmaysa miya kufra u simanayna ta waa qaacida yahuudiya alhaayatu tubarir اlwasiila yahuudu yidhahdaan laakiin anagu waxaa mahay laabudda an takuuna alhaayatu sharciya laabudda an takuuna alhaayatu nabiila wاlwasiilaةu sharciya muslimtu leeyihin haayada aad dooni inay tahay nabiila tawxiidiya diiniya iimaaniya ujeedadu wadadaad u marin inay sharci tahay hadaad tiraada waxaan rabaa islaamka wax u qabto gaalnima wax ugu qaban ka war waan soo gaaloobi mxuu ahaay kristankan cabar la soo caabudi yahuuddan baashoo soo qaado muddan wadi markay aaminaan oon kanaista la galo oon khisiirka la cuno oon ilahay u gowraco ilahay kheyrka u gowraco oon si fiican gaalnimo u dabaasho kadib baa kubiga keena ka war wax maa laabudda an takuuna alwasiilatu sharciya wاlgaayatu nabilata eh, eh, eh, shariifa ayib hawshaa qasab haddii kale ku dhammaanaysa dalab istinsaar min alqaba'il baa nabigu samayn jiray intuu mawsimka tago hal min rajuli yaxmilu ilىa qowmihi faina qurayشha qad manacuunii an ubaliqa kalaama rabbi ma jiraa nin ama ugaas ama nin magacoo garaad oo isam ah oo i xambaaro oo quraysh iga difaacsan diinta u faafiyo inaad kaalmaysato gaalaad qaraabatii iyo murtadaad qaraabatii iyo taaquutaad qaraabatiin oo tira war ninkan yac iga dheh oo ninkan iga qabo oo meeshan iga gufee anna aan tawxiidka wado wax dhiba maleh waa qiimo badan tahay waxaanu isku hayna waxaa weeye gaalnimo aan dabaalanno kadibna aan ku gaadhno guryo waaweyn iyo daaro iyo xogo nabadgelya iyo biil inoo saxan iyo boqod madhi wax kale ma aha intaa un sooma warkeenu marka laba kala baaba howlahaas weeye ama asxaabuhu faman kaana lahu cashiiratu sokeeye nin kale iyo qoys taxmihi ilaalisa imtanaca bicashiiratihi tulkiiba all ku difaacay ka abibakr wasaa'iruhum saxaabada intoodii kale tasadow waxay ugu bambaxeen qurayshi lahu liaصaxaabi aw asaa'ir biladaa dhib iyo walcadaabi cadaab minhum waxaa ka ah dadka aan tol lahayn difaaca camaar ibnu yaasir wa ummuhu sumaya ka mid ahayd sumaya bintu khayaab baa la odhan jiray gabar qiimo badan ba ahayd wa ahlu beyt iyo qoyskaasoo dhanba ree yaasir ayb cudiba waa la cadaabay fi llaahi ilahay diinkiisa loo cadaabay wa kaana rasul la sal slam idaa mara bihim naba markuu soo maranaya wahum yucadabuun iyagoo la cadaabay yaqul wuxuu odhan jiray sabran ya ala yaasar wax kaa nabigu ma awoodo in la sugo la waaniye wacdin baan aan haynaa bes dadkii sheekh cabdixamid aljazaa'ir ee lagu yidhi faransiisku waagay aljeeriya qabsadeen bay waxay dhaheen haddaad sunta aad masaajidda ka faafiso waan ku dilaynaa af maay dhaheen sunta haddaad misaankan ka xidhnaa bay yidhahdeen sunta waxay ujeeda tawxiidku akhriyi jiray iyo diinta iyo jihaadka iyo gaalada in laga hortago waxaasuu umad khayrkaas umadda u sheegi jiray gaalkii meesha u weynaa wuxuu haddaad cabdilxamiid aljazaa'ir adaan joojinin suntaada carruurta ku durayso iyo arbadahan sunteed carurta la dhacayso masaajidka dhan baan kaa xidhayaa buui wuxuu yihi ma awoodi kartid hawsha hawada awooda ma ah wadaad kulbu ah gaalka wuxuu yihi maanaad ujeedaa ha ma awoodi kartid wuxuu ihi hadda masaajidka xidho markaan taga meel ay tacsiye ka jirto wacatulmucasiin buui kuwa loo tacsiyin baan waanin buui haddaan aroos aroos aan tago waxaan waxu sheegi bu mxuu ahaaye asxaab alcursi walmuxtafiriin haddaan aan raac tareen iyo baabuur wacatulmusaafiriin buui haddii la xidho arshat almasjuuniin buui dad xidhana kuwa xidhan baan aan ku bilaabi irbadda kuwa xidhan baan irbadda ku bilaabi tareen baan raacay shacabka musafiintaan irbadayn bu on tallaali kulligood aroos baan tege arooskan laftigeed wacdi muxaadar ka bilaabi bu meel tacsiyaan tege tacsiyada baan laftigeeda diimeyn bu dadkaan waanin haddaad i xidhana kuwa xidhan baan ku bilaabi waan ku dili bu wuxuu hi haddaa i disho iltahabat mashaaciru muwaatiniin shacabka reer jazaa'ir baaba kici waxay aaminin in diin lai dilay buui markaasay kaaga daraysaa bu inaan mabdan u dhinto waxaan doonhayb shacabku markaas dareemaya sheekh cabdilxamiid aljazair shahiid bay odhanayaan maca salaam intaad iga dambaysa markaa ogaan doonaabo wuu iskaga tegay masaajidkadaranaa jooji iska dhaqaaq eebdaradaa wada buur hadda ma ogtahay waa saas ibnu taymiya muxuu yihi hadii la xidho eh, xadhigaygu waa khalwo buuri haddii la cayiyan waa waa siyaaxiyo nusa buuri waaban fikiri buur yani ruux waa inuu qasad leeyahy adduunyada inaad ku noqoto maaha ujeedo waa inaad fahanto saacadaha aad joogto waa inaad kulli ka buuxiso waa camal iyo diin iyo islaam ayib iska daaya ilah baa ka badbaadiyey nin qiimo badan khayr badan buu ahaa idan nabig wuxuu yihi sabran yaa ala yaasir faina mawcidakum اljanna mawcidki ballankiinu waa jannada u dulqaata dhibkan iyo dheelta ayb dhibka idsoo garay fii diin illah maslaxa iyo xikma u gala iyo gaalooba dhan muxuu dhihi waaye hawlaha aad wadaan baryahan dambe wax badan baa laydinka sugahaya ciyaadan bilah idan xadiidkaani ree aali yaasir ku saabsan waa xadiid saxiixa weye axmed baa ku keena duruq fara badan xaakim ilaa toban eh, lix saxaabi baa laga wariyaa eh, asaniid mutanawica waana xadiid saxiix cinda ahlicilm wadaadku hadda wuxuu u tiriye un keliya ibnu isxaaq ibnu isxaaq bas mi hadda axmed fi musnadib dhowr dariiq ku leeyahay wa kadalika alxaakim wa abi yacla wa minhum waxaa ka mid dadka la cadaabay bilaal baa ka mid ahaa fainahu cudiba fi llaahi ashadd alcadaab cadaab midka u weyn baa la cadaabay iyo rafaad fahaana calىa qowmi tolkiibu kullitoo nin adoon iska aho abubakar xoreeyey wahaanad calayhi nafsuhu fi اllaah naftiisana asaga waa la liidatay inuu naftiisa intuu u meeldayo oo asagu naf jeclaysi uu gaalnimo ugu dhucudiiday xulun naftan sakaraadka ah baad ilaahay intaad la cabsataad gaalnimo ku dhici abadan carabkayga iyo dibnahayga xumaan ka idila aakharmad dhafanaysaan buur wahaanad calayhi nafsuhu fi اllah wa kaana wuxua kulama اshtada calayhi اlcadaab markuu cadaabku ku daraado ee aad loo la garaaco ee la rafaadiyo yaquulu axadu axad ay huwa axadu axad ilahay waa keligii laa shariika lah iga maqli maysaan asnaam iyo aaliho fayamuru bihi waraqa waraqaas soo mari jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray i wallaahi yaa beel axadun axad ha allaan ku dhaartaye waa keligii macbuudka xaqa waa keligii waxaan kuu sheegi waa been dul qaado amaa wallaahi buu i waraqa lain qataltumuu haddaad dishaan saad u wadaan laatakidanahu xanaana laatakhidannahu waxaan ka yelaabu xanaanan nin loo naxariistooo loo duceeyo axadaana iloobin oo shahiid ah oon xusuusto oo naxariis iyo khayr baan u rajo noqon doonaabu oday oday adag wey banaanka taalla qaybtan dambe marka waanada waraq ibn nawfal bilaal dacfi baa sanadkeeda ku jira ayb laakiin qaybtooda xadiidku asagu bilaal waa sugan yahay waxaynu kusoo maray fii sunan ibni maaja fi lmuqadima axmed fii musnadi buu ku jiraa fadaa'il asaxaaba liaxmed buu ku jiraa qaybtan dambe laakiin ahlu siyarku way sheegaan waana shayga la iska tasaahuli karo waa la tasaahuli karaa mar hadduu dariiqba ku yimaado iska dhib yar oo dacfiisu shadiid ahayn waa la iska tasaahula hada bilahi towfiiq